العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fadhigan waa fadhigii saddexaad ee ku saabsanaa kelimadii alqowl الأmiin fi sadi alcudwaan الmubiin masaladii labaatan iyo sagaalaad oo khusaysay reer daaro xadiid iyo muxaadirka baynu u gudbaynaa maanta in sha allahu tacaala qorshuhu wuxuu ahaa inaan maanta gebagabeeyo kelimada laakiin waxaad moodaa in wax dhimanaanayo oo berrita wakhti gaaban aan u baahan doonaa haddii alla idhaahay subxaanahu wa tacaala intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaystay inaan baraarujiyo macallin maxamuud macallin nuur raxmat ullaahi tacaala calayhi dadka qaarkii baa shalay waxay u qaateen in aan sheekha xoogow jiqil ku reebhayo eh, sheekh maxamuud ama macalin maxamuud macalin nuur sheekh wanaagsan oonu saaxiibbannahay buu ahaa waxa iga khuseeyeyna eh, taariikh iyo xadad dhacay unbay ahayd inaan tilmaamo eh, ujeeddo iyo danaan ka leeyahay tanqiiskiisa ama meelkaga dhaciisa midna ma jiraan taasi waa baraarujin midda labaad masalatu takfiir walhijra qolyihii jamaacatu lmuslimiin ee shukri mustafa kooxdiisii boqolya waxay leeyihiin waad u qilbixisayo waxaad u muuqata inaad difaacayso qolyahaasi akhtaa badan oo cilmiga lagu haysto iyo masalad atakfiir bilmacaasi wadunuub qadaayaadka anuu kama hadlin laakiin waxaan ka hadlayay keliya masalada ah inay takfiir yihiin loo daliishado waxaa ka ah shay xaqa iyo shay baail ah waxaa laisku daray awsaaf iyo usuul min usuul khawaarij ah iyo masaa'il iyo usuul aan usuul khawaarij ahayn oo culummaduba la wadaagaan oo u khuduucaysa daliilkeedii iyo xujadeeda masaa'ilkii marka aan diideen ka biyodiideen sheekhuna uu ku tiriyey qadiyadda ayadaa waxay ahayd xukuumaddii masar bay tagfiiriyeen haddana shacabkii atbaacdii bay raacsiiyeen haddana culummadii bay ku dareen iyagoo hoos geynaya kulligood qaacidad man lam yukafir اlkaafira fahuwa kaafir oo sheekhu la aaday meel aan qaacidadu aysan lahayn intaasaa iga khusaysay laakiin ayagu akhtaa'adoodii iyo masaa'ilka lagu haysta iyo hawlaha howlaana hada ii yaalla ama i khuseeya ma aha qadiyadda ee saddexaadeen baraarujin intaana gudagen waxaa idlaaqaad badan oo sheekhu lahaabaan dul istaagnoon lahayn wuxuu u jeedaa meel khaas ah ama saas u jeedaa idlaaqaasna munaasab ma aha sida la ogyahayna dadka hadla ama wax sheega ama kelimo jeediya ama muxaadareeya idlaaqaadkoodu haddii hadalkado ay leeyihiin oo qaydan oo dabran uu jiro hadalka furan midka dabran baa lagu dabraa oo lagu xidhaa labada hadalla waa la isku fasiraa midkaan caddayn kacad baa lagu fasiraa midka ballaadhan ee daysanaha midka muqayadka ah yaa lagu dabraa laakiin anugu ee waxaan idiin sheegayaa weligay muxaadaro uu sheekhuma leeyahay ama darsi uu leeyahay ooma dhagaysanin khaladkiisa a aad dabageshid sidaa darteed xog badan kama hayo cajalihiisa cimrigayga inta dhimanna in aanan hawshaa isku dayin baa laga yaabaa e, hadda ka horna ma samayn oo cajal uu leeyahay aad raacraacdeed khaladaad uu sheekhuu leeyahay ama akhdaa uu galay weligay uma dhagaysan bal kitaab uu sheekhu duubay baan waa damca inaan ka faa'iidaystoon dhegaysto kitaabu saxiix albukhaari markaan kitaabulcilmi gaadhay baa akhtaa ii muuqatay sheekhaan u sheegay intaan kor ugu tagay oo waxaa ii muuqatay akhtaa dhowr ah sheekhu uruuri buu kitaabka dhammee markaa dhammayso wixii kuu muqdana ii soo gudbi halkii baan ku daayey kitaabulcilmi buu iga ekaaday maana sii dabagelin anoo ka baqaya amaa wax kala soo baxaayo adiga qalbigaada waxgalaa sheekhuna qalbigiisu waxgalaa halkii baan kaga hadhay sheekhana waa la weydiin karaa dhaqan imaha anugu inaan sheekh maxamed cabdimal dabagalo qadiyadaasna qadiyad hadda lay odhan karo hadalkiisii mutlaqa ahaa maxaad muqayadkiisa ugu qaydi weyday ama hadalkiisii mufasarka ahaa mufasarkee la yaqaano midkan mubhamka maxaad ugu fasiri weyday ama midkan mujmalkeen caddaynka mubayanka ah anigu intii ii muuqatay ee muxaadarada aan ku arkay unbaa sheegay hadallihiisaas furaa aan dabranayn hadallo kaloo qaydhayo uu leeyahay sheekhu anigu ma dhagaysan mana hayo qadiyaddaasi waa qadiyad aan doonaya inaan baraarujiyo midda kale ee mudan in la baraarujiyo waxaa weeye sheekhu reer dara xadiid firqadii shanaad buu ka dhigay ee ku ta'aurtay fikrulkhawaarij waxaa firqo afraad ahayd shalay waynu khaladnaan u mayn lahayaae adugu suufiyadii nimankii samatariyada baa shanaad ahaa idan wixii ka horreeyey marka un saddexaad iyo marka labaad bay noqonayeen iyo koobaad reer daaraxadisheekh markuu ka hadlahayey ayagu goonibu u weeraray oo weerar wuxuu ku qaaday xertii weerar ba-an buu ku qaaday anigana gooni buu ii weeraray mas madaxaa laga dilaa buu yidhiho mar haddii uun aw xasaan nimankan uu hor joogo asaga dhulka lasin kadibna ayaguna ha raaceen aniga burburintayda iyo baabi'intayda inuu ku gaabsadaa fiicnaydo ile xertu way raacayaane mar wadaadkoodii hadii dhulka la dhigo iyaguna waa ku xukuman yihiine inuusan ayaga colaad ka kasbanin oo uusan weerarin baa u fiicnayd xerta xasaan ama ragga ku xidhan waa raggiisi waana xertiisii ardadaydu waa ardada sheekha bal asagay iskaga kay horreeyeen anugu kabiirun baan u ahaaye asagay xertiisii ahaan jireen marka ragga saaxiibadii ah ama ducaadda ama culummada ah inuu cadaawad ka kasbado munaasab ma ahay dhaqan aanan sheekha ku aqoon jirin baan ku arkay muxaadaraan ma aqaan wax ku soo kordhay garan maayo si kastabaa noqotee waxaa weeye weerarka aniga khuseeyey laba qaybood buu ahaa masaa'il cilmi ah oo manhaji ah oo sheekhu igu haystay igu eedeeyey iyo masaa'il iskaa weerar shakhsi ahoo ku saabsan aniga cirdigayga oo sheekhu igu eedeeyey igu tilmaamay qilat اddiin wuxuu igu tilmaamay dacfu tadayun wuxuu igu tilmaamay alfujuuru fi اlkhusuuma wuxuu igu tilmaamay aliftiraau cala اlkhasmi cinda الniqaash wuxuu igu tilmaamay cadamu اrujuuci can اlhalط waa xuruuftii sheekha wuxuu igu tilmaamay nin walboon isayna aya xurma inaanan u dhowrin waxba aanan u ilaalinin inahaasoo dhanba sheekhu asaguna waa maray rag kalena waa uga horreeyeen dhaqankayguna ma aha wax aniga igu khuseeyo oo lafahayga inaan u baxo wadaad baa hadda ka hor waraaqo qorqoray intaa in ka badan buu iimisay dan kama gelin maalmo dhoweyd nin baa asna waraaqa xariiqay intaa in leeg buu iimisay ooma bixin wixii aniga khuseeya wadaadahoo dhan waa cafis sheekhaana kow ka ah laakiin masaa'ilka cilmiga ee manhajkayga u laabanayun baan ka hadli wixii laakiin ama qila tadayuna ama muxuuha dacfu tadayuna ama fujuur ah howlahaasi weeye sheekhu wuxuu is odhan karaa waa ku ijtihaaday waxaase laga yaabaa inuusan asagoo ogolaanin in saasoo kale loogu ijtihaado baa laga yaabaa ijtihaadkaygu aan in lagu ijtihaado waa furan yaha waana cafi nin kastoo muslima hadday asagu diintiisi tusto inuu wax ga sheego waxaan u gudbayaa qaybaha akhdaada cilmiga ah unbaan u gudbi intaana marka guda gelin waxaa lays odhan karaa qaybta reer daaro xadiid khusaysa iyo awxasaan khusaysa waa qaybta u badan ee sheekhu akhtaa ilmi uu ku galay muxaadaradii dhowrka habeen socotay ilaa saddexda afarta habeen sababkuna wuxuu ileeyahay aniga sida ii muuqata mustanadka iyo masaadirta uu xogta uu qadiimhaya uu ka keenay buu badankii ka yimid siday la tahay sheekhu wuxuu sheegay in ree daaro xadiid ama xasaan howlihiisa uusan dabagelin wakhtina usan u haynin laakiin wax dulduul ku soo gaadhay oo uu ka hadlahayo marka naqdiga sheekhu iyo radigiisu iyo macluumaadku naga qadimahaya ama aniga iga soo tabinayo waxaad mooddaa inay yihiin macluumaad axad kale u naawilay sheekha uu siiyo loo teelay waxa isagu dhegihiisa ku dhagaystay ama uu ku akhriyay oo ku dabagalay aysan ahayn sidaa hadday tahay waxaa ka dhashay akhtaa fara badan iyo xadgudub fara badan iyo waxaanan qabin oo uu sheekhu noo tiiranayo nusuus cadcad oo laga yaabo sheekhu inuu akhriya qaybana uu ka saxayba oo uu ka boodahayo wax muxuu ahay dulduul ku soo gaadhay uu nagu dhajinayo waxaan isleeyahay haddii asagu uu madax bannaan yahay qadiyaddaasoo intuu juhdi ku bixiyo uu dabagalo waana laga faa'iidaysan lahaa wuuna muxuu ahaayey noo faa'iidayn lahaasna waa faa'iidayn lahaa laakiin waxaa u muuqataa in e, dadaan hawsha ku fiicnayn ay wax u dhiibeen wixiina sheekhu uu la soo shirtagay waman yakun ilghuraabu lahu daliilan yamur bihi calaa jiifi alkilaabi bal ninkii tuke daliil ka dhigtoo tuka dabagala bakti buu ku geyn iyo bahal dafuufa meel yaalla tuka ile meel kale kula mari mahayo tuka hadduu waaq yidhahdo daba kacdo suu kuu wado wuxuu kuu geyn bakti buu kuu geyn iyo raq meel taalla marka niman noocaasa ayaa laga yaabaa sheekhu inuu daliil ka dhigtay intaa hadday xadgudubta noqotona sheekhu raalli ha ka ahaa waxaa intaa i raacda oon u gudbahayaa keliya ee wadaaduhu naqdiga iyo isdabagalka ha wadeen waa laga faa'iidaysa anugu inaan ka faa'idaystaa laga yaabaa bidaad oo ninka ay khusaysa aan ahay dhegaystayaashii shucuubtu inay ka faa'iidaystaan baa laga yaabaa laftirkiisu wadaadku isagoo aada wax dabagashid inuun waruusan weligii maqleen iyo masaluusan weligii arkeen arkana waa laga yaabaa taasi haba noqotay is-ammaanoo dadka qaarkee ammaan ha u arkeen laakiin xaqii baa baryahan iyo hadallihii baa intii la kala xidxidhay inba meel ku xidhan tahay ha lays dabagalo wanaag ha laysu dabagalo ama ha la faa'iideeyo ama ha la faa'iidaystee taas wax culaysa ooma arko cidaatii lahum fadlun calaya waminatun falaa abcad araxmaanu cani alacaadiya humuu baxauu can zallatii fajtanabtuha wahum naafasuunii faktasabtu lmacaaliya markaan u gudbo masaladii khusaysay sheekhu taariikhdii daaruxadiid jumlatan wa tafsiiran khata buu ka sheegay ta'siiskeedii iyo qaabkii loo asaasay waa qodob muhiim ah sheekhu wuxuu yidhi asaasida maktabadda daaruاlxadiid waxay ku asaasantay kaalmo iyo dacmi iyo taakulo culimmadii nairobi joogay oo oo idil buuri culimmadii nairobi joogay idaylkeed ayaa ta'siiskeeda ka qayb qaatay as-aasayna qadiyadda iyadaa sax ma aha maktabad daar alxadiid dalabat daar alxadiid oon anugu ku jiro iyo ragga hadda jooga sheekhu weerara ay ku jiraan juhuud shakhsia ah iyo fikir shakhsi aan ku aasaasnay markaan dareenay laba kun iyo kowdii inay ahayd baan filayaa taariikhdii la aasaasay waxaan dareennay in xaafadda isliim makaatibtu ay ku yar yihiin maraajic iyo masaadir loo baahan yahay taalib cilmigu uu ka helo maktabaddii ururkii islaaxee naynka ku taallay oo maraajicda talena aad ay u yarayd wamaca daalika nidaamka ay ku socotay xilliga la furahay xilliga la xidhahay iyo nidaamkeeduna uusan fiicinayn sidii markii annagu aan iska dhaadhicinay iyo maktabadda masjidka sigiska ee qaybta kore ah oo uu soo horrayn aroortii shan saac la furay iyo afar saac xilligii masaaidka uun duhurka loo soo aadahayo ayaa dhib badan lagala kulmay dalabatulcilmina waanu ahayn haddana waanu nahay kadib fikir waxaan keennay in loo baahan yahay maktabad in la asaaso war haddee waxba maaha inaysaan u asaasnaa hoteelkan la yidhahdaa ama loojkan nakuru ee sigiska ku yaalla ee ka soo horjeeda safari balaza misakah ka soo horjeeda taqaanaa ee qadiimka ah ee ra-isli ayadu yaqaanaan ayaan qol ka kidhaynay kidhadiisu ma sideed kun bay ahayd mise lix kun aad uma xusuusto cisbaan shiri iyo cabdiweli jaamaciyaalihi la weydiiyo kadib wixii kutube annagu aanu lahayn baan meesha iskugu keennay intaan shelfis iskafaalooyin ku xidhnay lacagta iskafaalooyinka qaaraan shakso annagu aan iska ururinay oon sheekh maxamed iyo khayrkii la weydiinin bay ahayd iskafaalooyinkii rufuuftii markaanu taagnay kutubta aanu haynay baan ku guray waxbaa naga soo hadhoo duraj baa bannaanaaday iyo muxuu ahaayey meelaa bannaanaatay wadaadda aanu saaxiibo ahayn oo uu sheekhu ka mid yahay oo sheekh maxamed cali ka mid yahay oo sheekh cabdiraxmaan zaylaci ka mid yahay baanu u tagno waxaanu ku nidhi kutubtan guryaha idin yaalle ee xarku iyo baranbaradu ay ka faraxlatay aynu idinka qaadno aan geyno meel caamo ummaddu ay ka faa'iidaysto oo nin walba u furan rag diiday oo raggaan sheegin ay ka mid aanan sheegin iyo rag ogolaadayba dadkii aan dalabka u geynayn waa lahaayeen dadka aan dalabka oola tagnay waa lahaayeen waxaa ka mid ah ragna yidhi hawl ay dhallinyaro wadato meel la gaari mayse kitaabaha iga baylaynaha iga xorina waxaa ka mid ah rag yidhi waxbaan dareemhayaa mana sheegi karo maktabaddan iyo hawshaad waddaan waxbaan dareemhaya oo laabtayda ku wareegaysa mana sheegi karo hadda waagi dambe ninkii sidaa yidhi hadda dhismaha hadda socda dhaqaalihii u badnayd buu ka bixiyey dhaqaalihii u badnaa buu ka bixiyey waagi dambe markaan daba dabagallay wuxuu yidhi waxaan ka baqahay waxaan intaad wax asaastaan oon wadi weydaan inaad meel cidlaa kaga tagtaan raggii culummada ahaa ee yidhi hawshaani tolow maxay ku beekhaami doontaa sheekh maxamed cabdimal baa ka mid ahaa oo yidhi bal sagaal bilood inaad gaadhsiisaan aan aragno markay laba sano xidhay baan nidhi sheekh way laba sano way dhaaftee bal war laba sano ay gaadhaanku idhi iska daa sagaalkii carabkaa layga kaco bal warran baan nidhi sheekhu wuxuu idhi mashruucay dhallinyaro bilaabaan oo najaxa kana ay ugu horreeya sheekhu haddaba waa jooga waa la weydiin karaa juhuud noocaasa ah bay maktabadda ku asaasantay dhallinyaro ayaa asaastay ayagaa ilaa aminkan wada dadka muslimiinta ana lagama xigo dadka qaaraanka laga urursa iyo inta kitaabaha laga soo qaadi ee maraakiista waaweyn iyo masaajida laga dhiso reer daaro xadiid miyaa laga xigaa so in la isweydiiye ma munaasab ma aha waljadiiru bidikri markaan ka guuray ay nagu yaraatay dadkiina intay meesha yimaadeen la bartay oo xataa dadaan muslimiinha ay yimaadeen oo dadaan af soomaaliga ku hadleen ay yimaadeen oy meeshu weynaatay dadkiina ay bateen meeshuna cidhiidhi noqotaan ujeedaa yaa fikir waxaan keellay meesha in laga guuro la ballaadhiya maktabadii meeshay hadda ku taal loojka muxuu ahaaye al-amiin soo ee sigiska dhammaadkiisa hadda ku taallo ayaan maqaaxidii caliganeed garanaysaane caanka yareysli wada yaqaanee ayaan kiraynay kadibna waan dhisnay hawsha dhismaha waxaan u xisaaray sheekh yuusuf xoog weyna waa la waraysan karaa lacag lix boqoloo kun cagacagaysay baan ku dayactiray ee dhulka asaga ah lixdii boqoloo kun markay nagu adkaatoon wadi weyne qaarinkan isa soo xidhay dhallinyarana muxuu ahaa aysan aada isu baranay shacabkii lacag waxaa nagu istaagtay boqol iyo toban kun ahayd afartan kun shoomal baan ka qaadanay oo markaa igu yidhi waxaan ka soo daynsaday cabdushukri sheekh ibraahim toddobaatankii kale waxaan ka soo daynsannay oo waxaana siiyey allahu naxariistee cabdirasaaq ina cali dheere raxmat ullaahi tacaala calayh wixii kale waxaa nagu soo jaajaafnay unbuu ahaa ilaa yowmina haadaa sidaasay ku socota sheekhu haddii kutubtii aan ka caariyeysanay uu leeyahay hawsha annaga aas-aasnay waa mas'alo afartan kun uuna daymiye hadduu noo haystana waa masalo kale waana bixinaynaa haddii lasu haysto saan ogdhahay qaabkaasay ku socotay maktabaddu kidhadu kidho badan bay ahayd ee qaybta dambe ah hadda ay ku taallo dad muslimiin oo masaajidda ku tukadoo culmo iyo ducaad iyo dalabe iyo ganacsato soomaaliyeedba leh ayaa qaaranbeleed bixin jiray ibni aadam baana ka ururin jiray hadda markuu kanada u dhoofayna cismaan shira aminkan ururiya saasaa kirada lagu bixiyaa annagu inaanna waxba hayni waad ogtihiin oon af soomaali kaasha la soo taagannahay hawl sidaa ku socoto wey waxaan ognahay niman ducaadoo culmo ah inay yidhaahdeen qaaraanka bileedka iyo kidhada yaan laga bixinin ha kala tagaani ragga annagu aan la soo hadallay oon macrifo ahayn oo welibaan ay e, xidhiir hoose naga dhexeeyey oo wejigarad ah oo qaaraanka bixin jirayba intii loo tegay yaa lay nimankan qaaraan yaan la siinin ninkii baa noo sheeg wali sheekhi sheekh ibala intuu noo yimid iyo wuxuu hi wadaaddaha saddexda kun ha shilin ee kirada maktabadda ka goo warkoodaa la bixin waaye hawl noocaa ku soo socota aminkana ku socota wey maktabadii meesha hadda ku taallo meel kidha ay ahayd in badan ayaa qolyaha loojka u kidhaysan yahay waxay codteen inaan oga guuro oo meesha bakhaarihii dukaanma ka dhigtaan maadaama kidhada aan bixinayna kidho yar ay tahay labaatan kun bay hadda meelahaas u dambaysay shan iyo toban kun bay soo martay hadda ilaa soddon iyo shan kun bay maraysaa oy taagan tahay waxaan xaawilay in bal la ballaadhiyo oo ee fusuul diraasa ana leh maktabad weyn oo caam ah ummaddu ka faa'idaystana leh oo isku qoofan inaan aas-aasno fikirkaasna haddana waadiya u keennay meeshan burhaan state ee uu sheekhu degan yahay baan laba boosoo yar yaraa ka soo qabannay wayna ku taallo wad arki doontaan insha allahu tacaala bacda ramadaanna in la furo bay u dhowda hadii alla yidhaahdo meeshii dhaqaalihii ku baxahayay lacag waxay noqotay shan iyo toban malyan ah shan iyo toban malyan oo shilin kenyaati ah hantidaas wadaaddii waanu yeedhno waxaan yidhi nala qaada annagu xoola hayno weji aan dad ku maalana ma idinka hawlahan ree magaal ku eh ummaddana alla idin jebiyey ee dhaqaalaha nala urursha maktabada daaru xadiis hadda dhisan baan martiqaad weyn ku samaynay wixii wadaadeen garanaynay baan u yeedhnay oo uu sheekhu ka mid yahay oo uu sheekh maxamuud ka mid ahaa oo sheekh maxamed sheekh cusmaan ka mid ahaa sheekh maxamed qaasin doctor axmed cabdildiif baa ka mid ahaa rag badan baan hadda aanan xusuusanay waa la badnaa qadyaddii waxay dhah waa idinla qaadaynaa waa idinla dhisaynaa ilaa aminkan waxay noo joogtaa waa idinla dhisaynaa waagu u dambaysay nagu rafatay anigaa laba gooron kanada aaday xoogu qaaran ka soo urushay wadaaddaha kale ee saaxiibbadae soo afrika intay tageen bay wax ka soo urusheen aan aada u sii badnayn wixii anugu aan keenay iyo waxay iyagu keeneen baa nus xataa ma gaadhaynin ulu ma dhannay taqriiban shan malyan iskuma gaadhaynin inta kale ummaddii muslimiinta ee soomaaliyeed ee waddankan joogtay ama dalka dibaddiisa ku noolayd qaaraamo ay soo dareen iyo gurmad ay soo gurmadeen bay ku dhisantay lacagtaa shan iyo tobanka milyana ah hadda way baxday milyan iyo toddoba boqoloo kun baa ka dhiman markii u dambaysay xaaladdu nagu xumaatoy xataa nimankii kambaniga iskala ay dheen war nimankan xerta waxaama bixin doonaane gurigu ma aada xaraashataan baan sheemumal qayla oogu tagnay cismaan shiraana u tegey waxaan yidhi haddii maraakiistan aad dhisaysaan eed maalinba o taagaysaan bay ka mid tahay hawsha ma nala qabataan sheekhu cismaan wuxuu ku yidhi xasaan baan ka dhex aragnay maktabadda howlu xasaan watana koob biyo ah ku darsan mayno sheekh cismaan shiraa sidaa iigu sheegay waalcuhdatu calayhi hawl qaabkaa ku socotay bay ahayd ilaa aminkana sidaasay ku socotaa maraakiista kale ee la midka ah ama ku dhow waxay kaga fiican tahay way furan tahay nin walbo muslimay u furan tahay suufiyada mushrikiinta way yimaadaan waxbayna ka baadhaan qolyo gaalo oo sawaaxili ah yimaada nin walba oo baaxiثoo wax baadhayo marjac iyo master u baahdo meesha ayaa lagu yimaadaa magacuu qoraa marna way iskaga tagaan dantooday qabsadaan shilin lagama qaado dadka waxaan la dheeray waxaa weeye keliya inaanun u maamullo oon u agaasinno markas kastana muslimiintaa dhisay oo casharaata almalaayiin ku bixiyey in baana komitiyo guddika oo maamusho ina u diidda ina u daysa annagaaba dhaanno nin walbay u furan tahay haddii haddana lagu haysto idinkaa maamule ka wareega markaasay islaamka u dhaxaynaysaay taasi waa masalo kale masalo kale weeye taana waxay keenaysaa in maraakiis badan rag badan ay ka wareegaan keligaana wareegi mayno haddayse soomaali ku tashato in xilkeed nalaga wareejiyo waxba kama qabno iyadoo sidaa tahay leanna muhiimaddu waxay ahayd taalib cilmigu hawsha inuu ka faa'idaysto dan kaloon ka lahayn lama arko aminkana sidii bay ku socotaa ilaahay subxaanahu wa waxaan khayr iyo wanaag oga baryahaya nin walba oo ka qayb qaatay mashruucaasi islaamiga qiimaha badan iyo mashruuc kastoo lamid ah aya ama mid ka qiimo badanba ilaahay subxaanahu wa tacala waxay baxsheen aakhriya adduunbaa ku dhowro haddaan intaa ka gudbo waa taariikhdii ta'siiska qaabku sheekhu u dhigay ee ah hawshaasi wadaadaa lahaa annagaana aas-aasnay culimmada nairobi oo idil baana aas aasto ka qayb qaadatay kadibna ree daaro baa la gooni noqday qadiyo jirta ma aha waxaan u baahannahay meeshaan axad oogu diidnay ama aan nidhi soo geli maysid ama nin xubinnimo codsadoo loo diiday ama xilligii la soo wareejiyo oon diidna garan maayo howlo hoosoo laga yaabo sheekhu inuu cuskado hadda aan munaasab inaan sheego aniga asaga noo dhexeeya ka ahl ahaan ma raba inaan bannaanka keeno laakiin qadiyad loo dhan yahay oo hawshaa ku khusaysoon cid oogu diidna anugu garan maayo qaybtaasi marka waa qaybta ta'siiska ku saabsan waa masale marka iyadu malxuudada leh oo hoos tegaysa mu'aakhadaadkii calaa daari alxadiid oo nuqdada labaatan iyo sagaalaad ahayd ayaan masaa'il dhow eh, hoosgelinayaa qodobka koowaad ta'siiskii maktabadan ka hadlay qodobka labaad sheekhu wuxuu nagu eedooyo yidhi waagii dambe waxay bilaabeen inay la gooni noqdaan masaa'il mucayana hawshaas eed iyo dhaleecyo cambaar buu sheekhu nooga dhigay eh, sida saxdana waxaa weeye ama jawaabtu ay noqon kartaa in nin daalibucilmi aqoonteeda leh ama nin culamaa ama mujtahida uu masale la infiraado fii xaddi daatihaa ceeb ma aha dhaleecana ma aha annagu mujtahidiin baan nahay ma lihin ama culummaan nahay ma lihin laakiin infiraadka iyo lagoynoqodka buu sheekhu ceebi dhaleeca ka dhigahaya annagu waxaan rabaa inaan tilmaamo keliya qadiyadaas fii xaddi daatihaa wax kaloo la xidha waa gooni eh inaysan ceeb ahay haddii daalibku ama sheekhu ama mujtahidku uu daliil u muuqdo ama shay shar mustanada u istuso alinfiraad bimas'ala mucayana min addiin idaa laaxa daliil ceeb iyo dhaleecayn ma ah cindaha alcilm alimaam ibn xasm wuxuu leey raxmat ullahi tacaala calayhi qad afradna ajzaan dakhma فيma khالف في أbu xنيiفة وmالك والشhاaفiعي جمهوuر العلماء فيma qاaله كل واaحد منهم مما laa يucرف أحad qاala bه qبله wuxuu hi kitaab weyn baan ka qoray shaafici iyo maalig iyo abu xaniife masaa'il oo diineed oo la gooni noqdoona axad ooga horreeya muslim uusan jirin wa qiطcatan fi ma khaalafa fiihi kullu waaxidin minhum alijmaac almutayaqana almaqطuuca bihi wuxuuhi a'immadaa waaweyn waxaan kaloon kitaab ka qoray buu idhi aan yarayn oo qidco yaroo risaala baan ka qoray nin walba maalig iyo shaafici iyo abu yaqiin oy khilaafeen inay iyagu masaa'illa goon noqdaan iska daaye ijmaac mutayaqanoo maqtuucun bihi ah bay khilaafeen bu qaybtan dambe ayadu waa eed ijmaac mutayaqan ah oo la hubo oo yaqiina ah khilaafkiisu haddaad og tahay ma banaano inuu gaalnimo keenna waa laga yaabaa haddaadan ogayna jahligaa lagugu cudurdaari laakiin qadiyadda khusaysa waxaa weeye culimmadaa waaweyn inay la gooni noqdeen masaa'il aan looga horraynin imaamkaana uu sheegay culmaduna ay sidaa aaminsan yihiin muxalla bni xasm baa loogu laaban karaa mujalladka sagaalaad laba boqol soddon iyo toddobo soddon iyo toddobaatan iyo saddex cafwan ilaa laba boqol toddobaatan iyo afar alimaamu dahabi oo qadiyaddaa ka hadlaya wuxuu leeyahay walaa rayba ana ala'immata alkibaar taqacu lahum masaa'il yanfaridu اlmujtahidu biha walaa yuclamu axadu sabaqah ila alqowli bitilka اlmas'ala qad tamasaka fiiha bicumuumin aw biqiyaas aw bixadiidin saxiixin cindahu wallahu aclam buuri a'immada iyo culummadu masaa'ilan lagu horraynin bay maraan ayagoo cumuumu nasin ku dhegay ama qiyaas ku dhegay ama xadiid saxiixa daliishaday marka masaa'ilan loogu horraynin bay la gooni noqdeen fii xaddi daataa ceeb ma aha laakiin waxaan daliil lahayn oo diindarro ah inaan ummadda kala gooni noqonno taasaa dhiba tiina sheekhu muusan sugin mana filhaya in la sugi karo wejka labaad ee qadiyaddaas aan kaga jawaabayno waxaa weeye ila aan muxaadarada aan sheekhu ka dhagaystay ee raddiga ahayd masale mucayan ah oo sharci oo diineed oy reer daaraxdi la gooni noqdeen ummaddana ku khilaafeen sheekhu uu u sheego xaqiijiye kuma arag haddii waa dambe sheekhu meel kale ku xaqiijiyana cindaha likulli xaadiثin xadiid walikulli maqaamin maqaal xilligaasaa markaasi laga wax laga odhan ama wax laga dhihi ayadoo sidaa ta annagu rudba hadda aan masaa'il la infiraadno ma aanan gaadhine wadaadduhu waxay sheeg sheegeen baan laqbaysannaa ama isku daynaa inaan fahanno qodobkaas masalada labaad baan kaga baxaya labadaa qodob sheekhu haddana wuxuu nagu eedeeyey waxay bilaabeen culummadu culummadu waxay bilaabeen markay arkeen reedara xadiis inay maktabadina la goyn noqdeen moroqsadeen ayaguna masaa'il cusub ay soo biireen ummaddina ay khilaafeen bay culummadu waxay bilaabeen inay la kulmaan reedara xadiis una caddeeyaan masaa'ilkan inaysan sidaa ahayn waxayna ka codsadeen inay ka hadhaan hawsha ay joojiyaan akhtaadan iyo masaa'ilkan dinyada ay la gooni baxaya inay ka toobad keenaan qadiyadaas midna waa malxa taariikhi ah midna waa e, naqdi cilmi ah midda koowaad reedara xadiid meel loogu yeedhay ama culummo ay kula kulmeen ilaa yowmina haada anigu ma ogi ree reedar xadiidna anaa u feedha kuusan baan u malay anigu ma ogi aniga xasaan ahaa waa ka hadli doonaa laakiin raggaa badan ee boqolka ku dhow ree reedara xadiid meel loogu yeedha ama culimmo ugu naseexeeye ama lagula kulmay ama masaa'ilay la infiraadeen lagu naqdiye loogana naseexeeyo oo niqaashii hadal e, uu dhex mara iyaga iyo khayrkood anagu ma ogi khayrkayna waa la weydiin karaa waxaa dhici karta intii laiu hoos guuray in ragga kale xoogow la dhabar garacda waa suuragal laakiin waxaa isleeh way kuu sheegi lahaayeen anugu qadiyaddan ma hay intaa waa iska ixsaan adan hadalka uu sheekhu sheegay in la qurxiyo weeye laakiin xaqiiqadu anigu hawshaa inaysan dhicin baan aaminsanahay middaa markaa ee labaada i raacda waxaa weeye dacwadaa uu sheekhu sheegay hadalka uu sheegtay waa dacwo muطaalabun bitasxiixi dacwa ama waa muطaalabun bidaliil hawshaas inuu sugaan sheekhu oga baahana mana hayna ilata hawsha qodobka saddex afraadan u gudbi waxaa weeye wuxuu idhi juhuuddii iyo dadaalkii aan wadnay ee culummadu ay dhiibeen ay bixiyeen si reer daaraxati looga soo dabaalo masaa'ilkii la infilay iyo akhtaadaas juhuud badan baa la bixiyey laakiin juhaad juhuuddii laguma guulaysan dadaalkii waxba ma tarin bimacnaa lagumana guulaysanin waa dhici kartaa in uu iska dhaadhiciyo sheekhu inuu dadaal baxshay qadiyadda ayada ah kadibna guuldarro uu kala kulmay go'aanka hadda uu qaatay iyo mid la midana uu qaatay laftirka ayagu waxaan leenahay juhuud badan baan bixinnay inaan sheekhu hadda meeshu maraya aan ka soo dabaallo oon garbo u noqonno oo sidii aan sheekh iyo xirtii u hayn aan ku wada ahaano in badan baan isku dayn laakiin maanan ku guulaysanin xilligay reer daaraxdi sheekha garbihiisa ka baxeenna waa xilligaan isleeyahay sheekhu waxaa ku bilowday dhaqan uusan lahaan jirin ayadoo sidaa tahay wixii juhuuda iyo wanaaga iyo tala iyo nasaaxay qadimeen ama aan ii qadimeen ama cid kale u qadimeenba ilaahay haka hawaabiyo khayrna allah haka siiyo waana ku mahadsan yihiin annaguna waajibka ayagu waxaa weeye inaan aqballo hadduu aan wanaag iyo khayr u aragno haddii aan xumaan u arag inaan wax ka dhahanaan xaq u leedahay laakiin juhuudda ayada ee lagu guulaysan waayey ee reer daraxdi lagula taliyey ee akhdaar loogu tilmaamay ee ka soo laabta la yidhi kadibna ay ku madax adeygeen ma hayo anigu reer daaraxdiis ahaan laakiin waxyaabana dhexmara ani iyo wadaaduhu waa gaari doonaa insha allahu tacaala sheekhu haddana wuxuu maray qadiyadii ahayd ruduuddiina dhex martay ee sheekh maxamuud buu sheekhu tilmaamay musaajada dheereed ee muddada socotay intaasuuna ku maray wuu ammaanay ruduudda iyada ah in ruduud fiican ay ahayd oo musaajala cilmiyo laga faa'iidaystayd buu sheekhu tilmaamay wuu tacliiq ka tegay inay fiicnay inuu xumayd anu hadda u bixi maayo laakiin waxaa iga khusaysa waaga ayada ah dadku waxay u muuqanaysay raddiga iyo musaajaradu inay ani sheekh maxamuud noo dhaxayso laakiin sheekh maxamuud markay dadka qaarkii u tagaan waa siday aara ilaa afar nin ii sheegan oon ku kalsoonahay wuxuu odhanaya sheekh maxamuud ku jawaabahaye mar kale war hawshaan maad joojisaan ood ummaddii waad wareeriseen danihii kale ku aadaan oo diinkiinni kala wadataan dagaalkanna iska daysaan hawsha aniya sheekh baan ku wada jiraa buu sheekh maxamuud odhan jiray sheekh aniya sheekh umalba hawsha waa ka wada soconnaa wuxuusan sheekh umal farin iina dirinna ma qabto xasaan in lagu duulana waa go-aan haddii loo baahdo raggi igu yidhi ilaa afar nin baan halkan keeni karaa wayna joogaan dhammaanto marka waxay iga khusaysay musaajaladaasi sheekh maxamuud keligii ma ahayne waa ku wada jirteen hadday ficlaydna waa fic hadday xumaydna waa wada xun tahay qodobka lixaad een u gudbaya waxaa weeye mulaaxadaadkii qadiyadii reer dara xadiid inaysan adnaa mustawa lahayn berri baan ka hadli doonaa in allahu tacaala hadda un malxadkii mxuu ahaa lamxadii taariikhiga iyo tasiiskii unbaan khuseeya sheekhu wuxuu yidhi ruduuddii dhex martay labada wadaad ama nasooxooyinkii la bixiyeyba xasiiladii iyo faa'iidadii laga faa'iida waxay noqotay in loo sii guuro tii hore meel ka daran oo iba ka sii daraan reer daraxdiid oo baashiiba ay noqoto alintiqaal ila alaswa waalahtar xataa balaqa saylu zuba halkaasuu sheekh ku gabagabeeyey aniga waxaan leeyahay qadiyaddaasi waa nadara uxaadiya waa aragti hal dhinac ah oon loo dhannayn annagu waxaan aaminsannahay in hawshay u sii guurtay meesha hore meel ka fiican min alxasani ila alaxsan min alkhayri ila alakhyar inay u guurtay baan u aragnaa sheekuna waxaa dhici karta inuu arkay inay shar iyo balaayo kale usii guurtay kukad guur qanjo u guur inay tahay buu sheekhu u sawiray si kastaba noqotee waxaa uun lagu kala bixi xujada iyo burhaanta iyo uun wixii gar iyo xujo noqon kara sheekhu wuxuu u gudbay masale toddobaad oo ah markii ruduuddii iyo la kulankii iyo is-araggii iyo munaasaxadii hoose iyo tii korreysay kulli waxa ay tari waayeen oo nimankii ay hawshii ka soo laaban waayeen reer daaro xadiid ahaa ruduuddii iyo masaajiladii dambana iyaduna ay uun sii tartay ka daroo dibi dhal ay noqotay yaa waxaan arkay buu inay qasab igu tahay inaan ka hadlo qadiyaddan yacni waajib sharci oo khaas ah tacayana cala shaykhi inuu reer dara xadiid iyo israaciyo meella uu kaga soo hadho intaa waxaa iga khuseeya hawl wanaagsan baa iga khusayso dhowr goor ilaa laba iyo saddexba yuu sheekhu wuxuu igu yidhi xasanow qaabkan aad u hadlayso lafahadaad khatar ku gelaysaa xaaladaadu khatar bay gaadhi reer maraykan iyo reer yurub iyo kuwan madmadow kala bixi maysaan nin dhallinyaro oo ahalaa tahay aan doonaya mustaqbal fiican inuu yeesho oo wax barto qiimo badnaado oo culayso badanna iga qaado waxayla qabtee sidan afliibax baad ku dhiciyo joog waad lula taaye waa macnihii hadalka un baan haddee xilli horeu ahaaye xuruufti ma keeri kare haddii aan wax khaldana sheekh unbaa si xidonaa laga yaabaayo waxaan ku idhi sheekh maxamedow hawshu waxaa weeye ummaddan soomaaliyeed ee afkan ku hadallo ku hadasha baryahan dambe baahi culumay qabtaa ninka xoogow laqbaystaba inuu hadlo inay waajibto inuu iska dhaadhiciyaa laga yaabaa iyadoo sidaa tahay haddana kari jiir waxaan ka degaynaa haddaan soomaalina qoys ahaan soomaali aan weligeedna soo marin culummada yadiibaa in badan oo ka mida wareertay fitankiibaa batay gaalaa noo soo xadxaydatay waddankii yaraa ee isku afka ahaa ee isku diintaha ee isku ahaa ee uun adduunka ku yaraa in laga hela asagoo kalea lagu soo duulay in la qaybiyaa la rabaa in madaahib cusub laga abuuro nasraaniyad iyo yahuudiyad iyo shiico iyo waxaanan shuqul ku lahayn baa lasoo wadaa ummad loo tashaday weeye nin walba wax sheegi kara inuu dhawaaqo af labadao uubateeyo yaa meesha taalla anuguna waxaan u arkaa baadhi in aad ka gaabiseen mashruuca asaga ah intii karaanka yaan dhawaaqi wixii aan khaldo qabaan ku idhi wixii aan khaldo qabo ummadda oga dig nimanyahow marka qaabku sheekhu noo sawirhayo oo niman musiibo ah oo xadhig lama sitaan ah oo wax galay uusan jirin wax ka baxana uusan jirin u sawirhaya qadiyadu ma ahay dib dambe dagaal soo kordhay waa jiraa oo laftirkiisu haddee haqaafo kala yeeshay waa iska jiraa qadiyadda marka ku saabsan baan idhi aniga lafahayga iyo amnigayga alla ku daa inaan xil diinad gudan baan isku eh, isku dayayaay wixii aniga amnigayga iyo xidhitaan iyo dil iyo rafaad iyo meel eh, daranoo la isgeeyo xagga adduunyo ah ilaahaygay subxaan qaadirka ku daa baan ku idhi muhiimadda eh, macluumadan gudbinayo inay saxan tahay baa munaasaba ummaddan soomaaliyeedna aysan ku sumoobin xaggana aysan ku aafobin ee wixii aad taad ka qaban karta ka qabo intaas baan waagaa ku idhi qadiyaddiibuu sheekhu hadda soo galo wuxuu yidhi waxaan arkay inay qasab shakhsiyana aniga igu tahay inaan reer daraxdeed ka hadlo waaga anna waxaan ku waxaan u arkaa inay qasab tahay qadiyada inaan ka hadlee wixii aan jabiye ha la toosiyo waagaa sheekh wuxuu u yidhi adiga kuma saar dad badan bay u taallaa ummadoo dhan bay u taallaa culaysa adiga aan ku saarayn keliga haysa saari hadda waxaa weeye sheekhu culays ummad badan u yaalla keligii maxaa saaray inuu keligii iisoo xadxayto maxaa keenay yacni diin buu u arkaa sheekhu wuxuu laga yaabaa inuu arkay in cidda maanta kaga munaasabsan aysan jirin qadiyaddaas ama ahalnimo ha noqoto ama aqoon ha noqoto laftirkaygu shan sano ka hor ama lix sano ka hor baan taasoo kale arkahayay marka qodobkaa keliya iga khuseeya sheekhu ama qasaba ku noqoto sharcan xaqiiqata amaysan ku noqonin taasaa iga khusaysa aniga qodobka sideedaadan u gudbayo waxaa weeye arrin aan aada oo yaabay oo aan leeyahay wayba dhoweyde sheekhu maxay u dhacday inuu sidaysan ahayn u sheego oo xaqiiqada uu garab maro maxaa ku kallifay waxaabihi dulduulka ku soo gaadhay ma uu hawluu goobjoog ahaa bal asagaa wadeen ka ahaa badankeed ee waa qadiyadda ah xasan baan u yeedhnay oon guriga sheekh maxamed oogu yeedhnoon oon ogu naseexaynay qadiyaddaa qaabkuu u dhigay sheekhuna u sawiray oga xoog bixiyey aniga aad baan oola yaaba waanan qaadan waayey qadiyaddoo dhan suuro cusub oon xataa daakiradaydu aysan isticaabi karin buu sheekhu u arxiyo u cardiyey waana hawl khaldan shayga xaqiiqada ee taarikhina in laga run sheegaa wanaagsan kadib wixii tacliiqee dambe raacso wixii kula qumana kale ku dar qadiyadaas inaa idiin dulmaraan marka doonahaya taariikhdeedii waa anigii soo tilmaamay sheekhu markuu ka soo noqday soomaaliya inaan anagu u tagay inaan u yeedhay labadaa mid weyn laakiin aniga hadda malahayga waxaa u badan inaan waraysi ugu tegay waa kaana soo hormariyey war eh, xog waran iyo xogdoon baan ugu tegay kadib eed iyo cabasho ka timid bacdu ducaad oo bacdu alculamaa fi soomaal buu iisoo qadimay waa anigii soo hormariyey wuxuu idhi kutubtaada iyo duruustada waa laga eed sheegtay mu'aakhadaad cilmiya iyo malxudaad baa ku jira qadiyaddaa marka waxaan rabaa in aynu iska aragno ayadoo muujizaan idin soo siiyey warkii oo fitanna maantaan idin siin insha allahu tacaala waxaan ku wuri sheekh waxaad wax malxuuda ah ama mu'aakhada cilmiya ood adigu shakhsiyan xusuusato ama hadda aad garanno ii soo bandhigi miy miyaa jira ileen cajalihii maktabadaaday yaallaan halkaana lagu duubaa wiilasha kuu shaqeeyana cashiraha iga duuba khayr laa siiye adugu hadda aad garanoo ii bandhiga oon la tega oon la seexan ama aan ka jawaabi wixii ii muuqday miyaa jira maya bui wax anugu hadda khalad diinadoon garanaya ma jiro arrimo aanan jeclayn ood ku jirto oo inaad iska daysa aan jeclaan lahaa waa jiraan qabaa'ilka la magacaabahayo kaftanka duruusta aad ku kaftami su-aalaha lagugu soo tuuri eed ka jawaabayso inaad iska yarayso ama iska dayso waan jeclaa laakiin masale sharci oo diineedoo hadda aan ku ii muuqata ma jirabu kadib waxaan ku idhi hadday adugu aadan xusuusnay xaggana aadan hadda garanaynin farriinna laguu soo dhiibay saad ayaga ammaanadooda u gudato iyo xilkii anigana aan kaaga faa'iidaysto cajallihii way kula yaal intaad dhagaysato wixii khalad ee kuu muuqda sixiddiisa waa waajibe laba mid un yeel masaajidkan sigiiskee weyne barakaysan intaad tagto ummadda u sheego ninka xasaana ah, waxaasu dhex fadhiistay in badanna joog baan ka waayay la socda dheh aniguna haddaan soo gaadho intaan kuu imadaan dhihi sheekhu run buu sheegay ha laga carro soomaaliyey khayrdoon baan ahaa waan khaldamay wa ruba muriidin lilkhayri laa yusiibuhu marka xusnu niya i qaaday laakiin waan khaldamay khaladkaana ilaahayda ka badbaadi anna allahay dhaaf waana kugu mahadnaqi haddaadan yeelaynin intaad soo dhammayso inta ay kugu qaataba ama sanad ha kugu qaata dhegaysigeeda iyo dabagalkeeda ama bilaha kugu qaadatee aniga igu soo celi kadib labadeennu ka ahl ahaan aan iska aragno haddaan kaa qanciyana waa khayr haddaan kaa qancin waayana markaa anaa intaan istaago dhihi warniman hadda kahor baa warkaa idiin sheegay warkii hore waxbaa ka dambeeyey wixii hore waa mansuuq naasikh baa yimid xukumkii horena waa buree la socda waa yahay buu sheekhu yidhi ballantaasaa noo taallay hawsha ayada ah waagay cusbayd in waa dhici karta bacdu talaba si khaasa aan ugu sheega waa laga yaabaa laakiin hadda dadweynuhu ha ka faa'idaystaan ogaadeen ballantaasi dhowr bilood kadib sheikhoon ii yeedhin ayaa sheekh maxamuud maalin khamiiseed isoo wacay ama ii yimid wuxuu yidhi ballan fadhi waxaa jira ducaadda nairobi ay ku shirayso arrimo dacwa lagaga tashanayo waxaan la i soo diray maadaamaan daris nahay inaan hawshaa ku soo gaadhsiiyo waxaan ku idhi cashir baan akhriyaa xilligaas khamiista laba saacoo subaxnimadana ma iman karee jamcaha ama u badala ama ay ifasaxaan labadaa guddiga iga gaadhsiiyo culummada inay ifasaxaan oo ay wataan shirkoodii iyo taladoodii wixii go-aanna ii keenaan ama ay ballanta ii bedelaan jamcaha aroortiisa ay inooga dhigaan oonan cashir lahayn dhallinyaro xataa ka timaada shagsintiri baa cashir ka timaadoo lagama baajin karo meelaan ka gaadhana ma hayne wadaadku wuxuu hi waxaan ku warcelin guddigii soo dira anuu farriin ergey baan ahaaye farriintii baan celin hadday aqbalaan waan kugu soo celin ama ay sida kala yeelaan wadaadkii baa igu soo fariin celiyey wuxuu yidhi jamcaha aroortiisaa laga dhigay gurigaygana weeye waa inaad timaado bacd alfajar baan guriga sheeh maxamuud aduu taqriiban meelaha hal saac inay baan u malaynayaa ama ka ama ka durugsanay waa dhici karta ama ka dambaysaybe aroortii baan guriga tegey sheekh maxamuud oo guriga sheekhi lahaa ah, iyo sheekh maxamed iyo sheekh maxamed qaasim iyo maxamed sheekh cusmaan iyo sheekh maxamed sheekh cusmaan iyo sheekh xasan ashkir sheekh maxamed maalin guur sheekh maxamed cuhmaan calasow waxbaan ka tegey toddobada toddobadaa sheekh iyo aniga sideeddaa nin baan meesha ku fadhiisanay hadalkii sheekhii guriga lahaabaa bilaaboo furay wuuna soo dhoweeyey arrin dacwo in meesha lagaga hadlay buu sheegay kadib maqsuudkii oo muusan gudbina wuxuu ku wareejiyey sheekh xasan ashkir iyo sheekh maxamed qaasin baa hadalka qaatay labadoodaa kii hormaray ma xusuusta hadda labadaa wadaad baa mid ka mida wuxuu yidhi fadhigan waa jalsatu munaasaxa waa fadhi loogu naseexayn walaalkeen xasaan horaanna waxaa laysoo yidhi fadhi ee arrimaha dacwada ee nairobi iyo kenya lagaga tashanayo layma dhihin fadhi lagugu maxkamadayn imow warka inaad fahanteen bay ila tahay hadalkii markuu labadaa duqay mareen baa maxamed cabdi umal macalli cabdi oo geeskaasoo kala fadhiyey aniguna dhankana jirayee wuxuu la kala baxay diiwaan buug weyn buu la kala baxay buug weyn oo wuxuu ugu qoran yahay buu la kala baxay ilqoorhkan ka fiiriye buug buuxuu ahaa intii markaa ii muuqatay meelihiisa kale wax ku qoran laakiin intii taallay waraaqoon gengiman oo af soomaaliya carabi iskugu jira ayaan isha ku xada inuu sheekhu raalli ka ayo kale ma garanayo sheekhu intuusan bu hadalka bilaabin yaan guddiga waxaan ku idhi intaan sheekh maxamed uusan hadal duqaydu waxay sheegeen in shirkan waxaa lagu naseexayn xasaan waxaana lasoo loo soo jeedin masaa'il lagu haysto iyo akhtaa cilmi oo lagu haystaa la soo jeedinoo looga naseexaynayaa lana doonayo inuu hawshaasi ka noqdo iyo sheekh maxamed oo hadalka la wareego oo buug la kala baxay baa isku xigay far baan taagto waxaan ku yidhi intaan sheekh maxamed uusan hadlin soo xaq oo malihi in la i weydiiya qiimaynta fadhigaani sheekh maxamed eh, shee cusmaan ba haa xaq buu leeyahay sheekh cali baa tuur hadlay sheekh shible laftirkiisa haa hadal duqayda kale waxay qabeen inuu hadalku sheekhu bilaabo oy noqoto hawshu muxuu ahaayey gashaanti aamuska lagu meheriyaa waan hadlo waxaan ku idhi jalsadan waxaad ku sheegteen inay tahay jalsatu munaasaxa laakiin anugu waxaan u arkaa inay tahay jalsatu muxaakama wa mu'aamara hadalku halkaasuu lahaa hal su'aala iyo hal mas'alaa lama furin weedha markaan idhi wuxuu sheekhu soo wadana war ooma haynin kamana war qabin eraygaasi wadaadduhu waa dhibsadeen marka waxaa la isku dayey in layga qanciyo oo loo ilya hawshaa dhib ha u arkin waa walaalaha waa duqaydi waa adarayaasha hawsha waxaa weeye munaasaxa basiita weeye hawshaa isdeji waxaan ku idhi waxaan anugu aaminsanahay fadhigaani waa fadhi shirqool asagoo sidaa ah haddana waxaan ku idhi wax walboo khayrood sheegtaan waxaan diyaaru inaan qaato wixii aad soo qadintaane ila khaldana wixii ila quman baan ka dhihi anoon soo diyaargaroobin waxaad u muuqataan baa niman muddo diyaargaroobin oo diiwaanno watee sidii nimankii wax xisaabin jiray in laisu sheegayna ku fiicnayde haddaydan yeelin waxaan saaka diyaar u ahay fadhiguna waa mu'aamaro iyo muxaakamo laakiin natiijada ka soo baxda hadday aad khayr ii sheegtaan calaa ra'si walcayn ha la weydiiyo kulligood toddobada way joogaane haddaad sheegtaan wax khaldan ama ani ila khaldanna wixii ila quman baan ka dhihi qaadanna maayo hadduu saxan yahayna cidna weydiin mahayo waan qaadan ama mu'aamaro aan u arko hawshu asalkeedii hore ama yaanan u arkan wixii ka dhashee macaanaa baan qaadanhayaa hadalkaa dambe way u riyaaqeen kii horena way dhibsadeen sheekh maxamed baa marka bilaabay hadalkii inuu walaalkay sidaa wax u dhigo oo siday ahaydaan jeclaa laakiin muusan yeelin wax ku kallifayna garan maayo ima caddo kulligood way joogaan wadaadihii intaa aan sheega hadduu wax ka soo noqdo ceebteeda anaa iska leh waxaan ka tegoo munaasaba in la baraarujiyo markay arkeen wadaadihii inay hawshu dood tahay cilmi ah oo xasaan oo dhinac ah iyo wadaadihii kale oo dhinac ah rag baa waxay muujiyeen hawshan inaan loo sheegin la soo qoor qabtay arrin dacwaa laga tashan baa layidhi wadaad baa lala niqaashina lama dhihin bay dheheen waa noo qariseen raggii qadiyaddaasi ee ka biyo diiday iskuna daya xataa mashruucala inuu joojiyo waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed maalin guur wuxuu or niman yahow idinkoo ree isle ah wax yaroo idiin dhexeeyaad maanta celcelinaysaan wadaadna aad ugu yeedheen idinkana aad u soo taagantihiin ood buuga kala baxaysaan ummaddii soomaaliyeed baa baaba'aysa ducaaddii baa baaba'aysa dagaal baa waddanka ka socda labadii urur u xoog badnaabaa islaynhaya xilligaa waxaa socda dagaalkii dhex maray xisbulislaam iyo xarakatu shabaab baa socday taa waxaan o dhan xidhaan niman iyo hoos baad u fikiraysaani rajo badan baa idinka lahaaya waa sidee buuri waxaan xidha hawshaani waxa saaka laga hadlaya ha noqoto ummaddaas si loo kala badbaadin lahaa hawshiinnana haws u dhammaysta waxaana xidha wadaadkii indhaha lagu gubay dheg jala looma siinin wuu iska aamusay rag ka biyo diiday hawshaa in lasoo qoor qabtay loona qariya tilmaamay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh cusmaan waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cusmaan calasow anigana igu dar afar baan saa ku noqonay soo maaha raggu sideed bay ahaayeen afar baa xog ogaal la-aan meesha lagu keenay oo bokoorda lagu soo jiiday waxaa soo hadhay sheekh maxamed iyo sheekh maxamuud iyo sheekh xasan iyo sheekh maxamed kale mata mise ma ah afartaasaa hawsha wadatay afartaasi hawshay wateen inay wada wateen iyo inay qayb ka mida wadatay qisada markaan dhammeeyaad ogaan doontaan in shaa allahu tacaala intaa markii laisku celiyey hadalka sheekh umal baa bilaabay muqadimo ee iftitaax ka hor kadib wuxuu yidhi walaalkii xasaan waxaan eh, ku haysannaa ogana naseexaynaynaa qodobka ah mulaaxadaadka iyo mu'aakhadaadka waxaa kow ka ah shabaabka iyo dhallinyarada wuxuu ku tarbeeyeynayaa in culummada lagu caasi garoobo manhajiyadiisu iyo qaabku wuxuu wado waxay keenaysaa in culummada lagu caasi garoobo lagu eh, muxuu ahaayey eh, aan la ixtiraamin ama aan xaqeeda la siinin ama lagu gacan saydho qodobkaasuu hi waxaa u daliil ah arrimo dhowr ah adiladii buu sheekhu bilaabay afar suuro ama afar mas'aluu sheegay masalo shanaadna ma usan ku darin masalada ee hawshaa tusi inaad dhallinyarada iyo dalabatulcilmiga ku tarbiyayn manhaj aan fiicinayn oo keenaya culummada in lagu caasi garoobo ama la taxqiiriyo ama laga hoosguuro waxaa ka mid ah kow sheekh cumar faaruuq baad waxaa tidhi wuxuu waafaqay jahmiyada buu ku waafaqay fii mas'alaة اshtiraaط اlqasdi fi اlkufr bimacnaa sheekh cumar faaruuq baa qaba ruux hadduu gaalnimo ku dhaco gaaloobi mahayo ilaa uu u qasto inuu gaaloobo ninkii gaalnimo u sameeya ama oogu hadla ama oo la yimaada aad gaalowdid ee inuu gaalooba soo niyeystay ninkaa unbaa gaaloobi laakiin ninkii fal iyo weer kas oogu dhacay kufri ah gaaloobi mahayo ilaa an yaqsuda an yakfura biاllaah qodobkaasaa sheekha u tiirisay dhallinyaradu warka haday maqlaanna sheekhii waxbaa ku dhacahaya qodobka labaad ee tusahaya waxaa weeye sheekh cumar faaruuq baad waxaad tidhi haddaanan ee caqligiisa iyo miyirkiisa iyo maankiisa haddaan ogahay inuu dhammaystiran yahay waan takfiirin lahaa waa gaalaysiin lahaa uu ku dhacay awgeed qodobka saddexaad waxaa weeye waxaa tidhi wadaaddaa waxay qabaan culummada ku hoos nool waddan gaalo daaru kufrin waxarbin ku hoos nool wax cudurdaar oo sharcigan aan u haysanna hawsha ayada ah axkaamulkufaarna ay ku dul soconayso inay kafara yihiin wadaadaa qaba inay fasaqayna wadaadaa qaba taana waa baasid iyo dow akhdar ah oo xaraka shabaal mujaahidiin iyo ragga la halmala ka faa'iidaysan karaan marka waad u sallaxday intaad kubadda u bishay baad ka dhaqaaqday buu war waa idin hagaajiya laada weeye haddii la laadana ragay ku qarxay ama baabi'in waad garanaysaa buui taa marka waxaad oga gol leedahay in nalaga hoos guuro macno noocaasuu sheekhu maray ama culimmadiiba lagu caasigaroobo waa saddex mas'alo qodobka afraad wuxuu yidhi waxaa weeye mar lagu weydiiyey khilaaf u dhexeeyey xisbulislaam iyo xarakatu shabaab yaa waxaa nin wuxuu yidhi xarku shabaab culummada inaysan waxba ka dhegaysanaynin waxaa katusahaya doctor cumar iimaan oo ra'iiskii xisbul islaam oo xamar la jooga yaysan waxba ka dhegaysanin marka hadday doctor cumar iimaanba wax ka dhegaysan waayeen oo mujaahida oo safka hore jooga ra'iisu xisban islaamiyinin ah ah hadday wax ka dhegaysan waayeen cid kaleo wax ka dhegaysan lama arko markaasaad xasaano waxaad ku jawaabtoo tidhi doctor cumar imaan xafidahu llahu tacaala iyo khayrkiiba wixii masale diineed ee sharci ay sheegaan ee nas iyo daliil cad oon khilaaf ka furayn iyo ijtihaad ka furayn la yimaada in lagu adeeco lagu raaco waa waajib aniga iyo khayrkiina waajib bay ku tahay shabaabkuna waajib bay ku tahay laakiin amay dhici kartaa wadaadka waxyaaba ku khilaafeen masaa'il siyaasi ah aragti siyaasadeed aragti ijtihaadi ah waa laba ururoo tanaafus ka dhaxeeyo xisbu islaam amiirkiisii ha ka taliyo ha maamulo ururkii kale ee uu sheekh axmed gudoomi amiirka u ahaa waa hawlaan inta badan soconaynin fi masa fi lmasaa'il ijtihaadiya aan ku wuli laakiin masaladii nas leh nin walba mucaarid muwaafiqba waa laga qaadan taasi marka waxay tusaysaa buu yidhi sheekhu in aad leedahay war nin walba ka hoosbaxa ama raggii aad ku tarbiyanaysa qadiyadda ayada ah qaabkaa quruxsan anaa u dhigay ee sheekhu asagu wuxuu yidhi waxaad tiri sheekh doctor cumar iimaan waxba laga qaadan mahay bimacnaa xalka shaaa kuma qasbano inay wax ka dhagaysato ama ka qaadato afartaa qodob buu sheekhu igu eeday afartaa qodob mid mid buu sheekhu u sheegay mid walba markuu sheegana jawaab baan ka bixinay qodobkii koowaad ee ahaa qadiyadda sheekh cumar faaruuq baa takfiirisay berri baan iyadoo faahfaahsan ka hadli doonaay hadda xogtii baan rabaa inaan idiin soxo san hadhow laisu gafin waxaan ku uhi qadiyadda ku saabsan sheekh cumar faaruuq wuxuu waafaqay jahmiyada fii mas'ala min masaa'il alkufri waaliimaan ayuu waafaqay waxaa idhi haddaba sheekhu waan ku leeyahay markuu sheekhu fasirahayey man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbu muطma'inu biاliimaan walaakin man sharaxa biاlkufri sadra ayuu halkaa maray masaa'ilka uu sheekhu igu haysto saad wax u fahantaan wuxuu soo ka soo buuggi weynaabuu ka akhrinhayaa wuxuu leeyay waxaad ku tiri kitaab hebel waxaad ku tiri cajari hebel boggiisa b bogga e baad saa ku tiri buu leeya sheekhu buug weynna waa haystaa muxaadarana waxaa ku yimid wax dulduul igu soo gaadhay marka ma garanay labadaa eray isu qabanayaan maadaa facala diiwaan diiwaankii weynaa ee maalinkaa lagu maxkamadeeyey xaggee buu aaday waa in la isweydiiyo hawsha ayada ah diiwaankii weynaa ee dalaa'ilka wax lagaga soo guuriyo ee muwata maalik laga soo guuriyo ee nawaaqid ulislaam laga soo gursho ee boggi iyo safxadii iyo muxuu ahaayey la sheegahayey muxuu ahaaye diiwaanka weyna maada facal xagee ku dambeeyey hadda sheekhu wuxuu leeyahay wax duldul igu soo gaadhay baan un soo qadqaaday haddii loo dhil qaado ninkaana waxaad fahmi kartaan maaha wey sidaasi qaabkan wax loo sawiro ma quruxsano si gaar ahaad weliba sheekh maxamed kuma quruxsano cid walbay ku quruxsan tahayba kadib waxaan bilaabay qadiyaddaasi in aan ka hadlo waxaan idhi sheekh cumar faaruuq sidaa wuu qabaa tafsiirkiisuna sidaa ku yidhi ra'yigana waa ra'yu اljahmiyati bilitifaaq nimaan jahmi ahayn ama aan muctasili ahayn oo dee jahmiya masalada ku waafaqay ma qabo zamakshari baa tafsiirkiisa ra'yigaa ku sheegay abu haashim aljubba'i iyo abu caliyi baa laga soo guurshaa waa ra'yu ahlilbidac ahlu sunna waxay yaqaanaan ruuxa muslimka ah ama mukallafka ah falkan waa inuu u qasto falka samayntiisa weedha ku hadalkeeda kufriga ah ama falka kufriga ah samayntiisa waa inuu u qasto taa un baa shardi ah qasdu اlficli wa qasdu اlqowl un baa shardi ah laakiin alqasdu an takfura billaahi waxaa un qaba jahmiyo iyo wixii la halmaala sheekh cumar faaruuqna min xayثu laa yadri yuu qadiyaddaa ku dhacay in la baraarujiyena waa munaasab sheekhuna igama jeclidee isku mid baan ku nahay anaaba hadda ka hor difaacay baan ku odhi markii niman jadiidiya ah, xamar ka soo weerareen sheekh maxamed umal iyo sheekh mustafa xaaji ismaaciil iyo doctor cumar iimaan iyo sheekh cumar faaruuq iyo shariif cabdinuur shantaa nin ay higaadiyeen muxaadaro dheeroon wadaaddaha shantaa ku difaacayaan ku qabtay daarulxadiid waxaa la odhan jiray almuqaaraca liman nabada almutaawaca waagii dambe si goon ahaaneed shariifka iyo sheekh cumar faaruuq waxaan ku difaacay dar can xabri اlumma culammada difaaceedu sheekh umalow waxaa weeye igama xigtide laakiin khata khataru caqiideed oo uu sheekhu meeshaa geliya aan baraarujiyo kumana xadgudbin hadday hawshaa khaldan tahayna dee waad fadhidaan ee xukuma duqayd waxay dheen ka gudub masaladii kalean u gudbay inuu sidaa sheekh wax u soo gudbiyo ayaa asagana u ammaana fiicnay ummaddana u roonayd anna kuma kal qasbanaadeen ama iskuma kalifin hadda inaan muddo dheero hadda saacadiiy ka badan aan wax sharxo laakiin waxyaaba badan oon aadan yeesheen baa laisku kalifi baryahan dambe waa laska dulqaato shacabkaas ka dulqaato qodobka markaan ka gudbay qodobkii labaadee sheekha khuseeyey waan faahfaahin doona laakiin hadda khulaasoon baa idan siine yaa wuxuu yidhi waxaad tidhi sheekh eh, cumar faaruuq wuxuu yidhi diinta islaamka in laga baxo oo marna la soo galo ayaa bannaan alkhuruuj walirtidaadu can addiin alislaami uma alcawdatu ilayhi uma alkhuruuju minhu waa masala ikhtiyaariya ayuu sheekhu yidhi baa tiri haddii hadda aan sheekha sheekh cumar faaruuqa maskaxdiisa iyo maankiisa kuaan ku kalsoonahoon hubo inuu caafimaad qabana oo uusan wax cudurdaara iyo maanic uusan lahaynna waan takfiirin lahaa xuri sheekhu hadalka asaga ah eed sheekhu u tiirisay waan raadiyey xuseen qalaafe xuseen jaamac baan wacay oon weydiiyey muusan sheegin cismaan shir aan la xidhiidhay iyo muusan sheegin marka hawsha ayadana waa hawl khatar ah waa in hawshaasi waxay tusaysaa qodobkii aan kugu haystay inaad culammadii ummadda ku diraysa ah waxaan idhi horta idinkaa idin weydiiyey ninkii culimmii maanta fatwooda diinta islaamka waa laga bixi karaa oo diimo kalaa loo sahan tegi karaa bal inay nasaraniyadu fiican tahay soo sahami sahan diineed bal yahuudiyaddu inay fiican tahay soo sahami buudyada ka wardoon howlaha singasingaha laga wardoono kadibna diinteedii macaaneed u soo noqo howlaha wadaadkii fatwooda ee duuba ee arday saa'iloo weydiiya oogu jawaaba maxaa xukumkiisu yahay haddaan cudurdaarkaa loogu cudurdaarin waa la takfirin lahaa bay yidhahdeen raggii fadhiga qaybo ka mid a intii kalena way ka aamuseen waxaan idhi qodobkaasa anigu sheekha ku haystaa haddaan degdegahayo oo nin walba aan faylasha goyn hayena hawshaasi waxay mudnayd in sheekhu loo dhammeeyo hoosta laga xariiqay sheekh cumar laakiin ma yeelino in cudurdaar uu leeyahay baan dareensanaan ku idhi sheekh cumar faaruuq manhajkiisi waa taqaaneen qiimaha badnaa iyo tafsiirkiisi laga faa'idaystay iyo khayrkiisi iyo wanaaggiisa waayihii dambaysay sheekhu wuxuu bilaabay masaa'il cusub oon lagu aqoonin waa kaad garanaysaanoo wuxuu fatwo wuxuu dhiibay ah gabdhaha in la masaafaysan karo gabadha aabbe intee lagala cararo in gaarisa lagu soo mehersan karo adeer warkaadaan bixin waaye gabadha waan soo mehersadada waxaaskayga gabaatina shashafada hoo hawsha ayadana siduu sheekhu ula dagaalami jiray tafsiirkiisa iyo cashiradiisa iyo su-aalaha la weydiiyo waad garanaysaan bay la tahay waagi dambe sheekhu wuxuu fatwooday xataa in wadaaddaha soomaaliya ka halgama ama ka dagaalama loo soo kaxaysan karo xataa shaydaan iyo ibliis nin walbaba lagu baabi'in karo oo kii laga sii daayay idaacaddii muqdishad garanaysaa intaa markay dhacday dad ahalkiisa ah oo xigaalkii sheekh cumar oo duqay oo waayeello oo jamaacada xataa masaajidka siiska ku tukata ah oo sheekh rashiid ka mid yahay sheekhu weyne waayeelkii odayga waad garanaysaan bay la tahay culummada reeskiisa ku jira iyo rag kaleo hadda aanan sheegin oo fara badan oo dal iyo dibadba jooga oo laga yaabo qaybo ka mid ah inay fadhiyaan muxaadaradaas galabta ah yaa waxaan ku bal sheekha ka warrama see weeye xaalkiisu hawlahan ku ogeyn hawlo ahayn baryahan qar yu jeexahayaa sheekhiisa wax ka yahay waxay dhahen sheekhu maankiisa iyo maskaxdiisu ma saxano sheekh baa wuxuu u yihi afartan sano aan isku meel ku noolayn oon wada socon ilaa yaraantiis naqaanayo cumradii haddayd baa intaan u tagaan salaam i garan waay intaan dul istaaga waa hebel oo isu sheegay oo isu sheegay buu i dhaqaajin waaye sheekhu marka hawshiisu waa sidaa ee la soco qadiyadda haybti iyo qoysku sheekh cumar ka dhashay weerar badan bay ugu qandaliya dibada aad baa lay caydhsaday laakiin anigu waxay iga ahayd hawshaan ummaddu aan laga badbaadiyo markaan daniyey in maanic iyo cudurdaar jiro ka manciya sheekha xukumkan kufriga ee takfiirka baan ka joogsaday meel aan ku takfiiriye sheekh cumar faarun la soo heli maayo ninka ii tirina waa muftari calaya weeyaan hawshaasi waa in lagu baraarugo qodobka markaan sheekha ku baraarujiyay ayaguna ay wadaadihna sallimeen yaa waxaan ku yidhi sheekh maxamedow telefoonka xuseen qalafo waad qaadoo waad wacday cismaan shirin raadsatay anaa saaxibulqadiya ah maxaad ana iisoo raadin weyday anaa cajalka hayey oo fatwada sheekha hayey oo codkiisa hayey ummad badan oo reer daaraxd intaan galab u daaray ay dhegaysanoo ila arkeene maxaa culays kaa saaray inaad intaad soo wacda aad tidhahda xasaanow tuhmadaa ah aad sheekh cumar u tiirisay xaggeen ka raadiyaa cajalkay ku duuban tahay ma sahaysaa markaad i leedahaydoo la soo shirtegayso laba wadaad oo saaxiibada aan weydiyo waxba ii sheegi waaye hadal nimaan run ka sheegin beenba u qarsoon baa la yidhi intaasay hawshii ahayd waan la weydiin karaa waadina way fadhiyaan kulligood way joogaan la weydiin qadiyaddii sheekh cumar faaruq labadaa qodoba ka kooban bay ahayd saasaanan oga jawaab <clears throat> labadii qodobe ii hadhay maxay ahaayeen mid khuseeye doctor cumar iimaan iyo mid khuseeye wadaadaha ku hoos nool kenya ama waddamaha lamidka ah hawsha doctor cumar iimaan waxaan ku idhi waa sheekh kaya ah. waa nimaan haraan aanan macrifo badan u lahay aada u jeclahay oon saaxiibbannahay markuu u dambaysay safaari bag aan ugu tagayna waan isu soo barannay markuu anuga baan ka soo tegay markuu dhoofahayeyna waraaq dheer buu intuu soo qoraybu wuxuu iga codsaday kitaab asaga uu leeyahay sheekh eh, doctor cumar imaan waraaba aminkan waan hayaa inaan akhriyo oon laqbeyo af soomaaliya aan ku gudbiyo caribi baa anuu ku qoray af soomaaliya wax ku sheegana waa lagaga fiican yahay buu sheekh cumar soo qoray ee eh, waxaad yeeshaa waxay ahayd risaaladii la odhan jiray muxuu ahaa cizul eh, umma maxay ahayd fii amaanat alkelima may ahayd mise maxay ahayd magaceedii ciz اlumma fi ijtimaaci اlkelima fi ijtimaaci اlumma mise kelima ahayd adugu ma risaalada hadda waa isku khilaafteene nina wuxuu yihi ciz اlumma fi ijtimaaci اlkelima nina wuxuu yihi ijtimaac اlumma fi cizat اlkelima fii ciz اlkelima nima laba ku dhufta risaaladaasuu sheekhu yihi hala sidaad u akhriya rasaalka kale u akhriyo duub ummaddana markaa hala nasha la gaadhsiiyo juhuud badanoon haynina wuu nooga mahadnaqay nin walba meeshuu joogo hawshaha ka wadu sheekhu iiga tagay sheekha anugu xuqdoon uma qabo waa nin saaxiibka laakiin mas'ale waaqica baa arday i weydoon ka jawaabay sheekh maxamed oo sheekh cumarna kuma xadgudbin hawshuna meelaysan lahayn yaan lala marin baan ku idhi ilaa aminkan hadalka wuu duuban yahay kitaabka muwatabuuna ku jira hala dhagaysto ninkii doonaya siduu sheekhu u sheegay miya mise way ka bedelan tahay anigaan u ujeedaaye ba hala fiiriyo markaan qadiyaddaa ka hadlay waxaan ku uhi sheekh cumar iimaan wixii masale diineed ee xugum sharci ee daliil qaadica ama nasba leh in laga qaato waa qasab waan lagu qasb anaa ku qasbanna waad ku qasban tahay shabaab iyo khayrkoodna waa ku qasban yihiin wixii laakiin aragti ay isku khilaafi karto khilaaf saa'iqan aqbala ama ru'ya siyaasiya sharciya ah asaguna urbu hogaanshaa iyaguna waa ur madax banaan asal inay iswaafaqaan oy midoobaan weeye haddayse dhici weyday in la wada shaqeeyaa waajib ah haddaan la wada shaqayn karin in la isbadbaadiyaa waajib ah saddexda qodob isdaba looga baahan yahay nimanka wadaadihii dagaalamaya halgamaya ee jahaday amaa qadiyada sheekha ku saabsan intaa un baan idhi wax kalena kuma darin waxaase ku weydiiyaan kuhi sheekh maxamedow markaad hadda qadiyadda aniga ugu eedayn ama aad shabaab ku eedaynayso sheekh cumar bay wax ka maqli waayeen idinkoo toddobaatan ah ama afartan wadaadda ah oo culamaa u soomaal isku sheegay baad xamar ku shirteen isagoo idin khilaafsanoo wixiina diidanna wuu idin ag fadhiyo wuu idin xamar buu joogay maxaad oogu yeedhi weydeenoo sheekhu u xurmayn weydeen maxaad ra'yigiisa idin khilaafsan u qaadan weydeen haddii sheekh cumar eh, eh, doctor cumar imaan cid bahdishay idinkaa bahdilay baa idhi oo ka saaray culammadii soomaaliyeed muctamar culamaa'i soomaal doctoorka u aqoon badnaa ama muxuu ahaay ragga u aqoon badan ku jiray ee sheekhu muxaadaradiisa anugu waan fadhiyey muxaadaradii ahayd alislaam bayna abnaai akhtaa'i abnaa'ihi wa tashwiici acdaa'ihi sheekhu wuxuu ku sheegay doctor cumar iimaan inuu yahay soomaaliya ninka u aqoon badan ama kuwa u aqoon badan buu ku jiraa ninkii noocaasoo idinla joogay maxaad oga tallaabsateen waxa idinka idiin baneeyey doctoorka inaad ka tallaabsataan anuu inaan ku hadla maxaad iigu maxkamadayn baan ku qodobkaana sidaasuu ahaa inaan wax ku dardaro waa suuragal oonan u qasdin haddii aan wax kordhiyo ha la saxo laakiin intaan ka xasuustay daakirada ku jira waagaasi qodobaha un baan ka masaa'ilaan u qoray laakiin hadalkii dheeraan maanan qorin laakiin waxaan ku qalbisamahay raggaa toddobada ah haddii barhkood igu duulaan barh kale inaysan hawsha ka been sheegayn toddoba ninoo culummo ah inay inkulli isku raacaan xasaan hoostaa laga xariiqo wuxuu sheegay ina ha la beeniyo ha lagu xubeeyo inay dhacaysa ma filaayo gar waa la wada islaam baa la yidhi waxaa soo haray qodobkii afraad ee ahaa waxaad tidhi wadaaddaha ku hoos nool waddan gaalo axkaamta kufrigana ay ku duldureersanayso cudurdaar sharci ama daruura diineedna aan u haysanin inay faasiqiin yihiin ama kaafiriin yihiin wadaaddaa qaba taasna waa salixid khatar ah taasi waxaan ka yidhi ee kelimadii in siyaaqeedii iyo sibaaqeedii iyo lixaaqeedii laga saaro waa dhib hadal qaraa-in badan iyo hawl badan ku socda in qaabka loo fasirana waa dhib waxaan ka soo hadlay in dhallinyaradu iyo wadaadaha iyo culimmada jahaadaysana ay tartiibsadaan wadaaddaha qacadadee anigu aan ku jirana aan si saxan oo tartiib loo latifan latifanoo edebla aan wax u saxano aan la isu kalax tegin aan laisu tiiganin laisu turo hawl aan wada leenahay laga dhigo waa cajalka sagaashan iyo shanaad min kitaab ilmuwata nin walba wuu dhegaysan kara hadalka asaga wuu duuban yahay cajalka sagaashan iyo shanaad wey marka waxaan idhi hadalkii aminka waa duuban yahay maantaan dib ogu ceshaday sanaxu khaldan waan dhegaystay marka waxaan idhi laakiin waxaa berihan dambe jirta ninkii asagu jihaadka ka maqnaa ama cudurdaar ha yeeshe ama yuusan yeelanin ama qurbaha iyo waddankii meel ka maqan joogay wuxuu u talin raggana u naqdin mujaahidiintana u dur waxna ooga sheegi si nin caabka saliin ahoo meel asaga laga ursado ama laga dur aan lahayn sida asagoo ku nool dowla taxta dowlatin islaamiya cala alkitaabi wasunna sida asagoo beledul amiin iyo xarameynka ilaahay oo nebi maxamed ka talinaya ku hoos nool bay u talinaysaa warwadaadaha wadaadaha mujaahidiintuna ceeb waa leeyihiine si tartiibaha loo soxoo latifanoo xikmee maslaxa ay ku jirto idinkuna ceebaad leedihiine sidii niman aan ceeb lahayn ha u hadlina intaasaan kaga baxay ceebihiinna la qodqodi karo waxaa ka mid aan ah ku idhi ceebaheenna weliba kinama ceebaheenna waxaa ka mid a ah raggeenna meelahan jooga ee kamaandhooyinka iyo sharciyada haysa sida annagoo kale xataa ardayda la fadhidiya aniga waa isku daray sheekh hadda wuxuu iska dhigay inaan ka saaray oo ayagoo aan ku duulay hadalkii hala dhegaysto waa waxyaabaha igu kallifay inaan dhaha sheekhu wax muxuu ahaayey dad kale ay e, soo ururiyeen ama ay u sheegeen bu wax ku dhisan mooyeen xog asagu uu dhegaystay ma uusan ku dhisin badankeed ama qaybuhu asagu dhegaystay buu qaybo iloobay baa dhici karto waa waa bini aadam marka war la soo reebtaan ku odhayaa hala kala dadaalo intaasaan kaga baxay ra'yiga asagaa ah inay culummo qabaanna risaaladii hadda u dambeysay mxuu ahaay mxuu aha alicaana liaalib اlifaada xataa nuquusheeda way ku qoran tahay laakiin anugu inaanan qabin mujarad iqaama fi daari kufrin baa lagu gaaloobahaya waad ogtihiin ma qabo bal waxaanan qabin sharciyo la qaato iyo kamaandhiya baasaboor la qaato in lagu gaalooba ma qabo in wax kala raacaba mooyee mujarad xamlu taabiciyati lidowlatin kaafira ama asliye ha noqoto ama murtada ha noqoto in lagu gaalooba aan uma qaban meel la kuma odhanin waana khalad iyo xadgudub in laga teeriyo akhdaada kale een leeahay bini aadan baan ahay ee xaqiiqada ah baa iigu filan inay i gubto ilaahay ii dhaafee laakiin khalad aanan lahayn waxaan jirin in la ii doondoono markaasi laygu bushaaqo waa hawl khaldan weeye soomaaliya waxay tidhaahdaa geed walba in hal karisa hoos taalla geedaha waaweyn xaabada ka soo dhacday iyo qoriga ka soo dhacay jilafta hoostaal hadaad urursato neef geelood qashay bay kuu karinaysa bimacnaa ruuxa aadamaha ceeb ku filanoo xaqiiqa ah buu leeyahay oo asaga in lagu cadaaba haddaan la cafin ogu filan intuu alla dhowraya mooye inta marka dhabta ah ee zallaad ee xasaan leeyahay ama hafawaad iyo akhtaaa baa ku filan inay gubto ilaahay ha u dhaafee laakiin inaan jirinba in la dhoodhoobo oo la raadiyo kadibna fooda loo geliyo lagu qarxiyo waxaa weeye waxay la tahay waa munaasab ma aha lab afartaa qodob bay hawshu ahayd intaan markaan isla sheekh isla maray buu diiwaankii la kala baxay qodob afraad buu shanaad buu damca inuu soo tuuro asagoon dibnaha kala qaadin yaa sheekh xashan askari maxamed qaasim baa ku boodo waxay dhaheen intaa ku daay bas yakfi intaa adna waa soo tuurtay wadaadkuna waa ka niqaashay wixii intaa ka dambeeya hawl culamo aan ka dhigno wixii intaa hal intaa ku daaya war sheekh maxamed aduguna dabaalgalka jooji war xasaan aduguna wix lagu sheegaya qaado aamusa sheekh maxamed wuu xanaaqay xanaaq baa wejigiisa ka muuqda iyo cadho wuxuu isku isku dayay xataa inuu istaago oo kaco waxaan maqli jiray waxadda uun fii siyaaqi alculamaa lagu sheego ama ma ma ahe laakiin soomaaliya warkeed weeye labadii sir u heshiisa saaq bay u colloobaan halkii xanaaqi sheekii istaaggiisii hadalkiisii waxbaa iga soo baxay sheekhu wuxuu yidhi sheekh xasan ashkari maxamed qaasimow shir dambood leedihiinna iman mahayo hawl dambood wadaanna ka qaybgeli maayo wax dambood naga dhexeeyo howlahanoo kalena ma jiraan maxaa jira buu yidhi waxaan idinku idhi markaad ii keentaan hawshan xasan ha lagu duulo ha la galo oo ha la maxkamadeeyo waxaan idinku yidhi aniga xasaan ballan gooni ah baan lahayn weli welina iskamaanan arkin aniga iyo xasaan isku kaayaa daa'aya aan ahalnimo isu aragno waxba ballan baa noo taagan waad iga diideen buur shirkan kii ka horreeyey baad iga diideen horaan baa layga soo shiray shirkan kii ka horreeyey baad iga diideen haddana shirki xigay baa waxaan idinku idhi xasaan waa nin arday ahoo taalibucilmi eh aniyo sheekh maxamuud noo daaya annagu aan is aragno aniyo sheekh maxamuud iyo xasaan aan gooni isu aragno waxaan isku haysana aan ka niqaashno haddaan xal isla gaarnay haddii kaleba idiin soo gudbinna hawshan gebagabada ah iyo facshiridan iyo rag ballaadhintan joojiya waa diideen buuri waa shirki labaadna kii saddexaadoo maanta marka la iskugu yimid oo niqaash bilowday oo ragfoodda isgeliyey hawshii hal la joojiyo wax suuragala ma ah aduu wadaadku inuu socduu damcay anugu waan u aamusaha dee maxaa iga khuseeya dagaalkaa raggii wada socda u dhaxeeya anugu waan iska aamus kadib waxay ku heshiiyeen hawshu intaa inay ku dhammaato ku joogsato laakiin waxay dhensaan saan hadda hadda kadib xasan u tallaabsanin annaguna aan had iyo goor aanan u dhigin gebagebe iyo maxkamad aan samayno lajno iyo hay-a culummada soomaaliyeed ee salafiyiinta ee kenya midaysa taasoo kontaroosha fataawada baxaysa go'aammada la qaadan aragti midaysan aan soomaaliya arrinteeda ka yeelanno shay walbaba intii laga niqaasho ru'ya jamaaciyaha la soo saaro khilaafkuna sidaa ha ku yaraado maxaa ra'yigan ra'yi fiican weeye lajnadan ha la kawino raggii taageere baan ku jiray waxaa laakiin xaj baa soo dhowey xajka markaan xaj ka soo noqonno baan ka dhigaynaa lajladii hay-adda iyada ahayd aminkan anigu waa ku sugahayaa laakiin waxaan ka warqabaa in la as-aasay oo laisku dayay in la as-aaso madiina mool iyo isliim mool iyo cabaar la wareejinhayey oo masaajid badan rag looga yeedhay oo intii aniga iga ag dhaweydna aan ku fadhiisto idha haw dhaqaaqina in reer gaaris iyo reer nairobi fooda isku geliyeen ilaa reer madheera warkaasi waan hayaa lajnad adu waa lala tegay meel lala marayba laakiin aniga wixii iga igaga ekaa ama maalinkaa dhacay intaasuu ahaa hadalkaasi maxaan u keenay hadalkaas sidaa ah waxaan u keenay sheekhu wuxuu yidhi xasaan waan u naseexaynay gurigii sheekh maxamuud baan ugu naseexaynay waxaanan ku nidhi waddada aad hayso waa waddo khaldanoo munxarif ah waana manaj khata ah ka soo noqo kana joogso kadib markii la niqaashay oo su-aalo la weydiiyey oo su-aalaha ka jawaab la yidhi iyo niqaashada culammada dhex maray iyo wuxuu yidhi waa ishir qoosheed bilaahi calaykum hadalkaasi iyo waxaa idiin sheegay intee u dhaxaysa xadgudubka u badan ee sheekhu ii geysta waa kan baan leehay waxyaabaha kaloo dhanba wax loo dulqaadan kara wey ummad toddoba wadaad ah iyo wadaad keligii aad kugu tagteen ood u tashateen haddana wix idin dhex maray sidiisaa u soo guurine oo weliba shiriirkii saddexdaa ha ku anfici waa haddana si kale u dhig waa hawl dhib badan wey nin walba oo raggaa ka mid ana waa la weydiin karaa hadalka waxaan u arkaa fadhigan inuu shurqool yahay wuxuu ahaa intaan hadalka sheekh maxamed bilaabanin hal su-aalla aan lay weydiin wax laga hadli doona aanan ogayn xaqiiqadiisa iyo tafaasiishiisa marka shirki la furay ee sheekh maxamed uma lagu soo dhoweeyey inuu bilaabo diiwaankiisa wuxuu ku qoraa ayaa waxaan idhi intaan hadalku bilaabanay aan qiimeeyo fadhigan anugu idinku waad qiimaysateen maxaad tidhahdeen jalsatu munaasaxa qiimaha ninkan fardigana waxaa weeye jalsatu muxaakama wa mu'aamara iyadoo sidaa ah oon labadaa kaar kala wadanno ciyaarta inoo bilaaba warkaygu sidaasuu ahaa intaas wax ka baday ninkii sheegana anigu waxaan isleeyahay hadda been buu sheegay dhihi maya waa igu xadgudbay eh, waxaana wanaagsan inaan laga fogaanin eh, daacadda iyo hufnaanta qodobka intaasaan kaga tegi qaybta khusaysa sheekh cumar faaruuq takfiir iyo takfiir la-aantiisa ee uu sheekhu celceliyey dhabarkan iga saaray markaan berri baan insha allahu tacaala gabagabayn doonaa kana hadli doonaa insha allahu tacaala qodobka sagaalaad ee reer daaruxadiid khuseeya aan isleeyahayna waa qodobka u munaasabsanee la odhan karo waa mas'ala cilmiya wuxuu sheekhu sheegay wix annagana khuseeya aan ka hadlayaa wuxuu yidhi usuusha khatarta ah ee uu wadaadku qaba xasanana waxaa ka mid ah wuxuu qabaa mawaanicu takfiirku inay raafica tahay oysan daafico ahayn salafkuna waxay ku ijmaaceen buu yidhi mawaanicdu inay daafico tahay oysan raafica lilxukmi ahayn erayga haddaan idin af soomaaliyeeyo in badan waxaa lagu eedeeyaa carabin baa daldashaaye niyahow af soomaaliye af soomaaliga anugu ma aqaan laakiin intan yartaan baan laqbaysan karaayo laakiin hadalku waxaa weeye sheekhu wuxuu yihi xasaan wuxuu qabaa ruuxii gaalnimo ku dhaca saad oogu dhacaa la tagfiirin marka la yidhahdaa gaal baa tahay kadib baa waxaa la dondoonaya oo la baadi cudurdaar ma leedahay ma jaahil baa tahay ma muta'awil baa tahay ma mukrah baa tahay ma majnuun baa tahay ma sabi baa tahay calaa ra'yin mawaanicdi baa la fiirin idan haddii maanic laga helo xukumkii gaalnimadeen saaraan ka dulqaadaynaa oo baan ku jebinaa ka fujiya mar haddaad gaalnimo ku dhacdo musbaar gaalnimaan kugu labayo toban laan kugu dhajinaynaa bulshahu waa kugu qodbayna markaan kugu garaacanoo buriska uu ku galo musbaarka adoo taahaaya yaan ku baaraynaa waxaan kaa baadhaynaa war cudur ma qabtaa ma la yidhahda ikraah ma qabo cudur ma qabtaa la yidhahda jahli ma qabo cudur ma qabtaa la yidhahda ta'wiil ma qabo maxaad qabtaa cudur junuun la yidhaahdo war musbaarka ka siiba idan mawaanicdu waa raafico waa sidaa macnaheedu inaad wax ku fahantaan baan oga dan leehay xasaan sidaasuu qabaa qabaabuudi waana usuusa khatarta ee tusaysa inuu ku eh, ta'aturay fikirka khawaarijta iyo takfiiriyiinta salafkuna waxay ku ijmaaceen buuri mawaanicdu inay tahay daafica ruuxii gaalnimuu ku dhacay weeye intaan xukumkii gaalnimada la saarin yaa cudur laga baadhi iyo maanic inuu qabo markii la ogaaday inuu fayow yahay yaa lagu sii dayn gaalnimadii idan xukun gaalnimad way laalan tahay soona degi mayso ilaa maanica la kontaroloo la miino baadho markaan ku miino baadhna kadib waxba kaa weyno yaan soo daynaynaa dhagaxi korkaada taagnaa haada waa macnaha ah maanicu waa daafic lilxukmi macnihii ahaa maanicu waa raafic lilxukmina waa sida horeen soo sheegay hawsha ayadaa ma qabo meelaan ku idhana sheekhu ma keeni karo hawsha ayadaa idlaaqaas iyo tacmiimkaas wadaadkan hadlahaya ma qabo oo xasaan warkaa ma qaba kitaabna kuma qorin cajalna kuma odhanin ardayna ooma sheegin mana fatwoonin meeshuu ka keenay wadaadku asagaa la weydiin waxaa laga yaabaa in nimanaan ishaynoo kale ay u warxumeeyeen waxaa laga yaabaa arday maalin kale fahmi lahaa ah shardiga wujuudiga iyo midka cadamiga oon maalin wax u sharxahaya inuu u masale xumeeyey laakiin ra'yigaa asagaa uu sheekhu iga soo guriyay caamka ee sidaa u ballaadhan anigu ma qabo culummada muslimiinta wax qabana maba aragba ayadooy sidaa tahay waxaan leeyahay in la yidhaahdo mawaanicdu waa dawaafic jumlatan wa tafsiilan ee rawaafic ma aha jumlatan wa tafsiilan waa khata fii xaddi daatihi anoon qabin iyo haddana in sidaa loo idlaaqa ay khaldan tahay min xayd albaxth alcilmi way khaldan tahay waxaan qabaa oo laga guurin karaa sheekhuna uu ka niqaashi karaa hadduu diyaar u yahay inuu hadalka ku soo noqdo maanicu qad yakuunu raafican waqad yakuunu daafican maanicu qad yakuunu daafican lilxukmi wa raafican lilxukmi bacda suquuطihi wa hubuutihi fii xaqi اlmukafiri baan ka hadlahayaa ninka wax tagfiirinhaya ee wax gaalaysiinaya cilaaqada asagaiyo u dhaxaysa mawaanicda mar waxay noqon kartaa cilaaqatu dafcin lilxukmi marna cilaaqatu rafcin lilxukmi waa kolba ninka wax tag maxaan oga jeedaa masaladaas qaabku sheekhu u tanaawulay ama oga hadlay waxyaabaha i tusinhaya weeye een hadda ka horna idan idhi waxaa muuqata sheekhu masalada inuusan baxti ku lahayn kadibna asagoon iska hubsan uu weerar igu qaaday igu duulay sidaa anugu aan leehay fuqahadu qabaan saan marka aan wax aan loo qaadin waxaa weeye maanicu marna wuxuu noqon karaa raafic marna daafic buu noqon karaa marka aan soo gabagabay waxaan oga jeedaa ruux muslim ah ood islaamnimo ku ogeyd baad hubsatay gaalnimo inuu ku dhacay akbar ah ama asagaa ictiraafow qirtay ama bayina sharciya ayaa ku hawshaa ku sugnaatay wax cudurdaarood u ogtahayna ma jiro inuu mukrah yahay ama inuu majnuun yaho caqligiisii imaankiisi dhiman yahay wax cudurdaarood ku og ama aad malaynayso ma jiro xilligaa asagaa xukumki waa tuuri waad ridaysaa ninkii muslimka ahaa ee wax tagfiirinhayay ee mukalafkii ku ogaado inuu gaalnimo ku dhacay bibayinatin sharciya aw bictiraafi muxuu alwaaqici fi lkufr xukumkii waa tuuri lanna xugum leanno maanic ruuxa kuma ogid mana malaynaysid haddaad maanic ku og tahay ama aad malaynayso xukumkii waad ka joogsan sida aan oga joogsaday xukumkii sheekh cumar faaruuq haddii laakiin aadan malaynaynin hawshina aada hubsatay inuu ruuxu kufri ku dhacay baad og tahay wayna kuu sugnaatay sugnaato sharci ah maanicna kuma ogid xukumkaa difaaca mana malaynaysid waxaan leeyahay xukunku waad tuuraysaa waad ridi hadday aadda'a la dhacday inaad ogaato ruuxa aad xukuntay inuu cudurdaar leeyahayna waad ka rafcin markaa muxuu noqday maanici raafic lilxukmi weeye maanicu waa raaficun lilxukmi markii xukumka la riday adoon maanic ogeyn xaggana aan malaynaynin baad xukunkii riday bacda daalikaad ogaatay maanic inuu jiro xukunkaad rafcinaysaa ruux baad gaalnimo ku ogaatay xagganna waxaad og tahay ama aad malaynaysaa inuu cudurdaar leeyahay ka manciya kufriga iyo takfiirinta cindahaa waxaan leenahay maanicu waa maxay waa daaficun lilxukm hada huwa tafsiil warkaa waraanka ninkii sheegana waxaan jirin buu ku lugo ahaya asagaa iska dhaadhiciyay inuu salafi yahay ama masalada fahamsan yahay mooye ma fahamsano sababku maxay tahay asal waxaa weeye xugum walba sababkiisa inuu ku dhego ma tahimse ma asbaabta sharciga ah waxaa loogu talagalay iyo middaan xataa sharciga ahaynba in musababkeeda uu ka dhasho ruuxa gaalnimuu ku dhacay in gaalnimo uu ku dhaco bayine iyo caddayn loo hayo sharci ah waa sabab xukunka takfiirinta ana waa musababkii sababkii haddii la helay alأslu an yatarataba calayhi almusababa iyo اlxukmu war ninkan gaalnimaan kuhubsan inuu ku dhacay gaalnimadaa wax hor istaagaana kuma ogin maxalkan gaalnimada ku dhacay mana malaynayno sababkii bilaash baan ka dhignaa idinkaa laidin weydiin hayaay beri-aan waxaa la loo xukuntamo dhegaystayaashe haddii sababki sugnaado xukumka in lagu dhejiyay asal ahayd laakiin aad ruuxii maanic iyo maxalka aad maanic ku ogaata ama aad malaynaysana xadii xukmow sabab maxaa yeelay waxaa kaa maqan shardi ku taageeri lahaa oo intifaau lmaanica ah. asalka asaga ah, kirsaalada u dambaysa waan ku tilmaamay laakiin in laga niqaasho waa laga wareegeysa waa laga cararay maxaa looga carari khilaafka wadaaddo aan isku hayno waxaa weeye masale cilmi ah oo mal maanta lagu kala bixi karo oo wadaaddaha intaan daba taagnaa ama aanu isan iiga muuqda manhajkooda waxaa ka mid ah masaladan ayada ah wa ruuxii gaalnimo ku dhacay wax maanicana aan lagu ogeyn xaggana aan la malaynaynin ma waajib sharci ah in la baadho maanica mise waajib iguma waa ii bannaanta inaan baadho oon guda galo iyo inaanan baadhinba aniga waxaa isaara waa maxay sababka inaan xukun ku dhajiyo baa asala haddii laakiin maxalkii aan takfiirin lahaa ama gaalnimada aan saari lahaa aan maanic ku ogahay ama aan malaynayo danni haalib ah waajibku waa inaan ka tawaqufon ka joojiyo xukunkana aan laalo haddaanan ku ogayna inaan sii daayo xukumka meeshiis uu qabto wey maalan fadha fallaadha iyo leebka la tuuro haddaan meeshuu derbi oolin soo socon maayo fallaadha waa la ganay maxaa riixaya fallaadhaas qaansada iyo boqonkii iyo muruqii baa tuuray sabab baa soo gamay gamuunka iyo fallaadhu iyo leebku waa gaman yahay sabab baa soo riixay wuxuuna ku socdaa in garanuugta iyo cawshaa uu ku dhaco haddaan derbi iyo teed uusan ka hor imanin soo inuu taga meeshiisi maaha teed hadduu yimaado leebka socon maayo asbaabtii axkaamtu saasoo kale yihiin maanicu waa teed iyo xaa'il celiya hawshii socotay ee sabab iyo masabab isku dhegi lahaa ah idan maanicu wuxuu dhaawacaa sababka ama muqtadaha ta'iirkiisuu dhaawacahaya joojinhaya celinhaya difaacahaya ama bacda hubuutii buu rafcinhaya calaa tafsiili saabiq ra'yigaas baan anigu qabaa fuqahaduna aan ku ogahay nin baa gaalnimo ku dhacay wax maanica kuma ogid mana malaynaysa xukunka ku dhaji inaad ku dhajiso way kuu bannaan tahay calaa aqali taqdiir markaan hoos u dego ruux baa gaalnimo ku dhacay shuruuddii iyo sababkii kalelan waa la hayaa laakiin wax maanica maanic baad ku ogtaan ujeedaa waadna malaynaysaa xukunka kuma dhajin karta cinda alcilmi biاlmaanici aw cinda adanni biwujuudi اlmaanici mawaanicdu waa dawaafica lilxukmi cinda cadam alcilmi biاlmaanici aw cinda cadami danni biاlmaanici xukunka ruuxa waa la qabadsiin karaa asagoon la baadhin haddaad intaad xukunka ridda ha dhow ogaato inuu cudurdaar leeyahayna raafic buu isu bedeli maanici warkaasi ma fahanteen mise maydan fahmin wadaaddu waxay leeyihiin sidaan ka fahmay weeye wa rasaa'il la qorqoraye haddii nin wax loo tirin wuxuu qabaa loo tiriyaa ama xataa faham dhow dhow laga fahmay wadaadku sidaasu u tuura hadalka meelaan ku idhi ma sheegin cajal nooma tirinin risaala ma tilmaamin fatwa muusan sheegin waa uun sii daaye usuusha khatarta uu qabo wadaadku iyo balaayada waxaa ka mida saasuu qabaa sidaan qabo waa sidaasi ninkay dani ka maaraansiin weydo ha ka niqaasho sidaa aan idhi wadaaddu inay qabaanna aan dhowr qowl idin akhriyo salaf salafkii buu yidhi ijmaacooda waa sidaa salafku uu sheekhu sheegay anigu ma aanan fahmin mindhaa inaan la isku salafayn baa laga yaabaa ibn shahaab الzuhri waa sayid الtaabiciin axad الtaabiciin iyo rabiic ibn abi cabdiraxmaan الra'y abulxaariث mise abu muxuu ahaa abu cuثmaan iyo maalik ibnu anas soo a'imadii salafka hal maanicoo maanica ugu xoog badan ah asalka guud baan ka hadlaya tafaasiishu in laisku khilaafaa laga yaabaa laakiin ta'siilka iyo tandiirka guud baan ka hadlaya waa hawsha soo faayaan ka hadlaya maanica laisku waafaqsan yahay inuu maanic yahay waxaa ka mid a mawaanicda waafaqay waxaa ka mid a maanic ulikraah mataay mise ma iyo kuwo uu ka jiraba waxaan keenaynaa idan saddex xaala aynoo soo baxday nimaan ognahay inuu cudur maanic leeyahay nin gaalnimo ku dhacay oon ognahay inuu maanic leeyahay nin gaalnimo ku dhacay oonan ogay inuu maanic leeyahay nin gaalnimo ku dhacay oon ognahay inuu maanic la'aan yahay saddex xaala soo maaha saddex daraf wey gaalnimo ku dhacay waxaanan ognahay in wax cudurdaara uusan lahayn waa qodob gaalnimu ku dhacay oo way u suganta hawsha ayada ah waxaanan ognahay inuu cudurdaar leeyahay qodobka saddexaadna midna ma ogin inuu gaalnimo ku dhacay baan hubnaa bilbayina aw bilictiraaf laakiin war ooma hayno hal lahu cudurun aw maanicu aw lam yakun lahu cudrun aw maanic saddexdaas suura ma kala fahamteen suurada koobaadee inuu maanic jiro haddee xukumkii waa madfuuc midda la ogaado inuusan cuurdaar lahaynna ha lagu timbariyo ha lagu dhejiyo wey midda aan isku hayno waa tee labadaa aniyo wadaaddo iskuma hayno taan isku hayna waa maxay waa middaan nin baa gaalnimo ku dhacay lama ogo inuu maanic jiro iyo inuusan jirin midnaba waad waxay dhaheen waa qasab xukunka kor in loo hayo ilaa meesha la baadho anna waxaan leeahay in la sii daayaa bannaan intaa in ka badan si wax idinku sheegi la anu garan maayo kadib aan u gudubno culummadu siday yidhaahdeen xaaladda aan isku haynay ee uu sheekhu salaf u tiiriyey waa hadduu qadiyadda sheekhu fahamsanaayo aan u gudbo ibnu shahaab aلzuhri iyo rabiicat ibn abi cabdiraxmaan alra'y shaykhu maalikin yaa waxay leeyihiin in tanasara walaa yuclamu amukrahun aw غayruhu furiqa baynahu wa bayna اmra'ati wauqifa maaluhu wain ukriha calى النasraaniyati lam yufaraq baynahu wa bayna اmra'ati wauqifa maaluhu wayunfaqu calى اmra'ati min maalihi waa taabiciintii fuqaء الtaabiciin nin baa diinta ka baxay oo nasraaniya inuu ku dhacaa kuu muuqatay ninkii hebel aha sheekh hebel ahaa oo waxaan soo aragnay baybal daldalahaya oo qabaa lagu yidhi muxuu ahaayey dharkii kaniisadoo kaniisadii hawsheedii saada ku hayo waxi wada ninkii waa wuu macatabiyo maxamediyadu ka baxayo macatabiyu u galay baa lagu yidhi intanasara ninkii nasraani baa waa sababul kufribu ku dhacay wey kufribuu ku dhacay baa ruuxuu hubsata yaa la hubsaday wuxuu yidhi sheekhu marka labadii taabici walaa yuclamu amukrahun aw hayruhu lamana ogo ma lagu qasbay gaalnimada mise laguma qasbin waxay dhaheen waa la xukumo inuu gaal yahay soo suuradan isku haynay ma aha wadaadduhu waxay leeyihin salafku wuxuu qabaa haddii ruuxuu gaal tahawada aw tanasara aw tamajasa aw sajada ligayr illaahi shirk shirkiga akbar oo ku dhacay iyo wixii la halmaala haddaan la ogay inuu mukrah yahay ama uusan mukrah ahayn lama xukumi karee waa in kor loo haya gaalnimadii ilaa hawshaa la soo salxaadho waxaan aada ula yaabay raggaa taabiciintaee fuqahada ah qadiyadda waxay gelin hayaan waxay qadiyadda gelin hayaan asiir la waayey muslimiin baa duulay markay duuleen ama ay gaalo dhex tageen baa rag la qafaashay waddan gaalo oo daaru kufrin aw xarbin ah lala dhex tegay kadib tujaartii muslimiinta ayada waddamadii tegey ayaa waxay soo sheegeen in ninkii hebel ahaa ee qasiirkee la qabtay oy soo arkeen gaalnimo dhex taagan nin asiirahoo la qabtay maxaa inta badan badan hee inuu qasban yahoo la qasbay ayadoo sidaa ta ay leeyihiin fuqahaau taabiciin waxay muxuu ahaay oo labadaa sheekhadda aan wax ka soo guurshay waxay leeyihiin haddaan la ogaanin ma mukrahba mise mukrah ma aha gaalnimana lagu hubsado waa la xukumi asigiisaas waa la kala furahaya maalkiisana waa mawquuf bimowtihi ila ra'yigaasay reer madiine qabaane reer xijaaz ba u badan yihiin halkaasuu la maray maalig baa ka ad ka cadcaddaan doona maxay saa culmo u leeyihin hadda ka hor baa idiin sheegay lianna alasla cadamu likraah lianna alasla cadamu اlmaanic alslu baqaau maa kaana calaa maa kaan gaalnimo iyo kufri ruuxa inuu ku dhacay ma hubsanin bibayinatin aw bictiraafa ah maanic inuusan jirin inuu jirana waa maxay waa shaki waa muxtamal shay haabitoo la hubsadayna xukunkiisu ku dhici maayo bishaki wlmhi wاlاxtimaal halkaasay salaf ka duulahaya waana ra'yi saxan wa hada ra'yu اlfuqahaa'i wاlculamaa waxaa kale la warwareejiyo nimanaan qadiyadda fahmin laakiin iyagu ismoodahay inay fahamsan yihiin baa ku lugo ragaadna uu ka gaadhay maalig baa ka daree dhegayso wuxuu uhi waidaa tanasara alasiiru tanasara alasiiru ninkii la xidhay ee xabsi la dhigay baa gaaloobay fa in curifa annahu tanasara طaa'ican furiqa baynahu wa bayna imra'atihi waa mas'alo soo maaha nin baa la xidhay oo la qafaashay kadibna gaalnimuu ku dhacay asagoo aan la qasbin ninkaa waa gaaloobay islaantaa la kala furo baa lagu yihi waa suuradii mutafaq ahayd mid ka mid a wain ukriha lam yufaraq baynahu wa bayna imra'atih waa suuro labaado hee mutafaq ah الsuura almutanaaزaca fiiha almutanaaزac fiiha waatana wain lam yuclam أnnahu tanasara mukrahan aw طaa'ican furiqa baynahu wa bayna imra'atihi wamaaluhu fi dalika kulihi yuuqafu xataa yamuuta fayakunu aw fayakuuna fii beyti maali اlmuslimiina aw yarjic ilى اlislaam wadaadahan fataawadooda ma xasaan bay taageeraysaa mise wadaadii aanu ishaynay iyo wadaadkii intuu waraaqa qorqoray ka cararay maxalunisaaci yay taageeraysaa dagaalka annaga oo dhan intaasuu ku salaysan yahay waxaan gaalnimo aan fii daliilin sharciyin ku ahayn inay gaalnimo tahay ma qabno lamana keeni karo ee waxaan isku haynaa dadkii gaalnimo ku dhacay een laga warqabin inay maanic leeyihin inaysan lahayn ma bannaan tahay adoon baadhi inaad gaalnimadii sii dayso siday salafku yeeleen ma bannaano ninka ku sii daayana waa khaariji takfiiri wadaaddu yay nagu xaabin hayaan annaguna waxaan leenahay masalada maydan fahmine qolyaha moodahay inaad fahamteen idinku lugo ahayo nuquusha waxaa lagu laaban karaa almudawanatu اlkubraa masderkii u qiimo badnaa masadiru lmaalikiya mujaladka labaad sabxada soddon iyo lixaad ilaa soddon iyo toddobo alawsat libn mundir alawsat min الsunani واlإجmaaci واlاkhtilaaf mujaladka saddex tobnaad afar boqol sideetan iyo toddobo intaa waa inta anugu ka warqabo miaalkaasaanan kaga gaabsanhaya qadiyadda gabagabaduna waxaa weeye anugu ma qabo inay mawaanicdu tahay raafico tahay biiطlaaq fii xaqi اlmukafiri baan ka hadlaya inay daafico tahayna ma qabo biiطlaaq tafsiilkaasaan qaba xaalo maanici baa laogyahay ama la malaynhaya inuu jiro xaalana waaba la hubaa inuusan jirin xaalana waxaa weeyaan rubamaa waa jiri karaa mana jiri karo laakiin sababka oo mutaxan baa meesha yaalla ma tuuraa maxaa mucaaradaya maa huwa almucaarid ninkan man kafara billaahi buu alla yidhi kufri ruuxuu ku dhaca gaalnimaa lagu ilaahay ka ratibay nabigu ilaa an taraw kufran bawaaxan alcibratu ru'yat الraa'ي idan gaalnimo cad baan haynaa bidaliilin min alkitaabi wasunnati aw اlijmac wاlqiyaas الصaxiix haddiiba ragga qaarkood ay qiyaaska ogolaadaan asbaabtii uu ku sugnaaday iyo bayinaadkii kalena waan haynaa oo shahaado iyo ictiraaf wax marka sababkan iyo muqtadahan iyo ciladan xukumkeeda in lagu dhajiyo diida ama sababkan musababkiisa in laga fujiyo diida miyaad haysaan may waad wuxuu le ma haynee waa qasab in la baadho anugu waxaan leeyahay qasab mee way bannaan tahay in la baadho inaan la baadhin oo lasii daayana way bannaan tahay tartiiban lilxukmi calaa sababihi biduuni mucaadidin walaa muqaawimin fii cinda almukafiri intaa ninkii fahmi waaye wax kale ii tiriya asagaa cirka roob ku og waxaan u gudbahayaa xooguu si baan u yardaalay miyaan iska istaagaa masale kale aan ku dara masale kale aan ku daro masaladan marka waa masaladii saddexaad ee labaad marka loo fiiriyo qodobaha waaweyn oo sheekhu nagu hayay marka loo fiiriyo marka marka kalena waxay noqonaysaa inay tahay tii tobnaad ma ta mise ma ah tobnaad so markaa ma taasi igu dambaysay mise taasica waa laga dambeeyey inaad seexateen bay tusaysaa taas leanna waad soo tuuri la-deey waa tii tobnaad sheegu wuxuu uhi wadaadku ama reer daaraxdu waxay qabaan takfiru اlmuslimiina bima laysa bimukafirin wuxuuna yidhi waana alaslu اlأwalu lilkhawaariji waana asalkii u horeeyey khawaarij lahaayeen sidaasuu yidhi shawaahid wuxuu oga dhigay oo wuxuu yihi suwar baana tusahaya asalkaa inay qabaan ama xasaan uu qabo waxaa tusahaya masaa'il ama suwar midda koobaad wuxuu yidhi waxaa tusahaya waxay qabaan ama uu wadaadku qabaa takfiiru اlmuslimiina biاlmasaa'il اlijtihaadiyati ka takfiri lijamacati اlictisaam wahada mukhaalifun limanhaj salaf warkaa waad garateen bay la tahay wuxuu yihi waxay wadaaduhu qabaan xasan qabaan masaa'ilka saddex baa loo qaybiya waad ogtihiin masaa'il ijtihaadiyaad khilaafiyaad qadciyaad daruuriyaad ah meelo badanna waan ku sheegay rag u dambeeyey ninkaa lasii wadaa la yidhaahdaaye muxaadaradii hadda u dambaysay ee muxaadarada sheekha ka horraysay ee un bil ku dhow soo socotay ee xataa iyadoo socota la istaxaabay waa ku soo sheego waa kaga soo hadlay masaa'il waa masaa'il aan daliil daahira aan lahayn min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin oo masaa'il waxaa loo yaqaanaa ijtihaadiya waxaa ka mida matalan si loo fahmo ka wujuubi niyati lilwudu axnaaf iyo waxaa ku hardama jumhuur ahlilcilm niyada niyadu mawaajib bay u tahay weysada adilo guud bay deliishadaan fuqahadu oo isku qabtaan nimanna way diidan yihiin jawaasu lwuduu'i binnabiid casiirka iyo sharaabka la qasay ee afakaadhada iyo muxuu ahaayey lagu weyse qaadan karaa nabiidku idinku de hawl hore ahayd hadda saad ufahantaan waan yaa usoo dhawaynhayaa sharaabkan la qaso juuskan la qaso ee biyaha iyo alaabta laisku daray ah ninkii biyo waaye ma iskaga weyse qaadan karaa axnaafhabay dhaheen jumhuurna waa ku diideen masaa'ilka noocaasa daliil daahiroo ku cad ama daahirba ku aan lahayn yajibu alcamalu bihi wujuuban daahiran ayaa ijtihaadyada loo yaqaanaa waxaan ka soo hadlay allaa takfira fiiha muطlaqan inaan la isku takfiirin karin takfiirna uusan ka furayn axad qaboona uusan jirinoo culummada muctabariinta ayaan ka soo hadlay cidaanna ka warqabinba mooyeen anugu kolley intaan ka warqabo inay masale ijmaac tahay bay wadaaduhu soo guureen qadiyadda ayada ah saasaana u dhiga waxaa kuu soo hadhay masaa'il khilaafiyaad loo yaqaan masaa'ilkaas adilay leeyihiin muuqata kolba sida layskugu hayo yajib alcamalu bihi wujuuban daahira ka tarki الsalaa wالsixri waa inaga soo maray howlo badan baan hawshaasi soo tilmaamay wاlmuftari calى rasuuli الlah waxaa lagu daraa oo kale cinda bacdi ahli cilmi libaasu libaasu bacdi zay kufaar gaalada zaygeeda qaybo ka mida ah la xidho bacdu lfuqaha wax ku tagfiriya baana kuba tagfiiriyaan zayi asagu mutafaqa waa jiraa zayna waa mukhtalaf kaa mukhtalafkan u ujeeda kaana khilaafiyaad baa loo yaqaanaayo waa aniga soo maroo caamaduna kolba muftiga xukumahaya ama qaadiga haystee u talinhaya iyo amiirkooday ku xugum ninkaasaa go-aan ka gaadhi mujtahidka muta'awilka a ah, ta'wilan saa'iqanna hawshaani hee lagu tagfirin maayo labadaa qodob saasaan oga soo hadlay mas'aladakan waa masaa'il loo yaqaana almasaa'il adaruuriyaat alqaطciyaat taasna alaslu fiiha waxaa weeye inaan cidna loogu cudurdaarin tafsiilka aan soo sheegay garanaysaane man nasha'a bibaadiyatin baciida iyo man nasha'a fii daari kufrin waxarbin iyo man kaana adiia cahdin bilislam dadkaas tafsiilkii aad taqaaneen mooyeene iyadoo asalkeedu waa sidaa sidaasaan yaa masaa'ilka loo qaybiya marka sheekhu wuxuu noo tiriyo leeyahay masaa'ilka ijtihaadiga ah ayuu wuxuu qabaa xasaan dadka in lagu tagfiiriyo meelaan ku eri iyo meelaan ku qaba midnaba ma jiraan bal mucaaridkeedii iyo cagsigeedii baabi'inhayaybaa qoyan oon sii baabi'in raadkiisi muuqdaa waxaa looga leexan wax kana loo qodqoda anu ma garanhayo sheekhu wuxuu laakiin ka dhigay oo uu yidhi waxaa tusahaya jamaacat اlictisaam buu takfiiriyey jamaacat اlictisaamna masale ijtihaadiyuu ku takfiiriyey maadaama uu jamaacat اlictisaam masale ijtihaadiya ku takfiiriyey faidan xasan wuxuu qabaa altakfiir fi اlmasaa'il اlijtihaadiya alaabtaasu sheekh isku rakibahaya waxaan leenahay jawaabta um u gaaban addacwa acamu min adaliil addacwa acamu min addaliil daliilka uu keensaday ee tusahaya dacwada sheekhu iyo wuxuu sheegtay waxaa weeye takfiiru اlictisaab waa daliilkii idan fii masala ijtihaadiya siduu sheekhu u arko dacwada iyo xukumku karta waa maxay faxasaanun yaraahe التكفير في lmasaa'il ijtihaadiya halkaasuu sheekhu dhigay marka way kala badan yihiin daliilka iyo dacwadu asalna waxaa la rabaa daliilku inuu ama la ekaado xukumka oo uu ku go'naado o ku jaraado ama daliilku uu caamsanaado oo xukumku fardi u noqdo hoosgalaya lafdiga caamka ah sharciga waxaa lagu yaqaanaya adiladu an yakuuna daliilu acama min اdliil an yakuuna daliil acam min almadul bana cafwan daliilku inuu caam noqdo afraad badanna ay soo galaan waa dhici kartaa inkastoo tacbiirkaasi uusa saxnayn haddana inaad wax ku fahantaan baan rabaa oo ah daliilku inuu ballaadho ee afraad badan soo galaanna war la garta wey in daliilku uu ku go'naado madluulkiina war la garta wey marka lama ogolo an yakuuna daliilu acama min almadluul lama ogolo waxaan kaon la ogolayn an takuuna dacwa acam min اdaliil wa an yakuuna daliilu akhasu min adacwa intaba lama ogolo wixii baa kala badanhaya waxaan oga jeedaa ictisaam buu takfiiriyey haddaba hadduu ictisaam takfiiriyey wuxuu qabaa in dadka lagu takfiiriyo fi اlmasaa'il اijtihaadiya atakfiir fi masail ijtihaad masaa'il ballaaran wey qadiyadaasi waa qadiyad waxaa weeyaan aan sax ahayn mana qabno laakiin waxaa dareen ah oo ii muuqday mushkilada sheekhu inay tahay annahu laa yumayizu bayna asl kufri اlmacluumi min addiini bidaruura oo maxalu ijmaacin ah maca nas اlbayin iyo wa bayna dalaalati اlficli aw اlqowli calى kufri الطawaa'ifi wاlacyaan oo maxalu ijtihaad ah oo min baabi taxqiiqi اlmaanad cala taxqiiq noqon karta ah waxaan oga jeedaa ictisaam waan gaari doonaaye waxaan kaga hadlay waxaa weeye mas'ale aan aaminsanahay adiladuna ay tilmaamayso wadaadkuna uu waafaqsan yahay ehayrkiiba ninkii ku dhaca een cudurdaar lahayn uu gaal yahay way aaminsan yihin sheekhuna waa aaminsan yahay hayrkiina way aaminsan yihin waa maxay in la samaysto in la sharcigareeyo o la banneeyo itikhaadu mushariciina min duuni illaah inaad ogolaato ama aad fasaxado ilaahay khayrkii inay sharci dejiyaan ama la doorto sharci aan sharciga rabbiga ay kahayn kuwa dejinaya ama lagu dhaarto oo la ixtiraamo kufriga gaalnimo hawshaasi inay kufriga gaalnimo tahay sheekh maxamed muran kama qabo waxaan u soo gudbaynaa hawshay ictisaam sameeyeen ay manhajkeeda ku qoreen een shan weji iyo ka badan kaga hadlay fil icaana falka ay sameeyeen iyo fatwadoodu iyo hadalkoodu in intee la eg buu tusayaa asalkaa mujmaca ah in intee la eg buu tusayaa hadalkaa mujmaca ah sheekhu iyo saaxiibbadii ma tusahayay yidhaahdeen anna waxaan leeyahy wuu tusahayaa waxaan isku hayno waa dalaalatu ficlihim wa fatwaahum wa qowlihim cala alkufri almujmaci calayh ee ma aha inaan ku tagfiirinhayo wadaaddaha ahee masala ijtihaadiya labadaa ninkan kala fahminna dagaalka inuu daayo haboon cidna uusan weerarin sheekhu muran kama qabo iyo khayrkiiba aaliho iyo awliyo iyo arbaab iyo duqay iyo addoommo sharci dejiya sharciga rabbigay khilaafsan inay gaalnimo tahay sidaasna loo doortaiyo maqasadkaas ama shay kufri inuu yahay sharci ku sugnaaday ixtiraamkiisa iyo tacdiimkiisa inay gaalnimo tahay muran kama qabaan taasna ma aha khilaafka maxalunisaaci waxaa weeye marka ictisaam loo yimaado falkan iyo fatwadan iyo manhajka ictisaam waxaa ku qoran ma tusaya asalkan mise ma tusahayo anugu iddacaytu annahu inuu tusahayo awjuh baana tilmaamay ilaa aminkanna uun xarxariiq iyo dagaal iyo aflagaada mooyeen wax cilmi ah kuma arag ayaguna waxay leeyihin ma tusahayo meel cidlaana wadaadaha ku maagtay idan waxaan isku hayno waa taxqiiqu اlmanaati fi jamacat اlictisaam ee ma aha atakfiir biاlmasaa'il اlijtihaadiya kufrigay dalaaladu ficilku daniyay noqon kartaa hadda ka horn anigu waa kuu soo sheegay inaan danni ku tagfiirin iyo daliilku dalaaladu ama daniya ha noqoto ama qadci ha noqote daniya ha noqoto ama yaqiiniya ha noqoto waxaan isku hayno waxaa weeye gaalnimadii laisku ogayo kufriga ahayd wadaaduhu ma fatwoodeen mise ma ysan fatwoonin anugu waxaan idhi way fatwoodeen qaraa-intan baana tusaysa wadaaduhuna waxay leein ma isan fatwoonin waxaad sheegtayna qaraa-in ma aha war asal mujmacu meesha yaallaa nimanka rabaa inaan madax u geliyo ayagun waxay dhaheen madax uma gelin kartid waxaan isku hayna asalkaa in lagu gaalooba ma ahee nimankan nimanku kuma aysan dhicin wax godkaa lagu geliyo iyo waa ku dhaceen baanu isku hayna nin baa aad aragtay muxuu ahaayey sanam la caabudo hortaagan kor baan ka firin waxaa ninkaasi waa mushrik liannahu sajada ligayr اllah nin baa yidhi war ma ahee sanadkaba ma arkee sutro yar baa u taalloo ninku wuu tukan hayaa sutro yal gabaad baa u yeelo ninku tukan haya sanamkana ma arko inaad wax ku fahantaan baan raba ninkii kale wuxuu leeyahay ma arka sutrada hoose oo waxaa u muuqata hee ninkaa inuu sanam u sujuuday wuxuuna u arkaa falkuu ruuxu samaynhayo inuu tushayo dalaala daahira ama qaطciya ama daniya ah annahu sajada ligayr اllahi wacabada الsanama wاlawthaan ninna wuxuu leey war falkaani ninka hawshaa ma arkee sutraa u taalle sutra uu iska qaadi lahaaye wuxuu ilaahaybu u sujuudahayaa waxana ma arko tusaale gaaban oo dhacay anas ibnu maalik baa salaad u istaagay tukanhaya qabri baana ka horeeyey ma arka anas qabriga wuu tukanhaya wuu sujuudahaya cumaroo xaggaa joogaa wuxuu arkay qabriga ka horeeya anas ushiisi la soo baxay uhi yaa anas alqabr alqabr alqabr alqabr war qabriga iska ilaali war qabriga ka leexo wuxuu ihi anas anoo tukanhay waaan u waxaan u qaatay inuu le alqamar alqamar alqamar alqamar war dayaxa dayax kor baan fiiriya waxa ma arko waan iska watay salaadayda anas iyo cumar iskuma hayaan inaan qabri loo tukan karin xaggiisana adoo arkaya adaan u sujuudi karin miyay isku hayaan maxay laakiin hadda isku hayaan waxay isku hayaan anas qabribu u tukan hayaa iyo uma tukan hayo inaad ifahantaan baa muhim jiddan sheekhu qadiyadan inuu qaabka oga hadlo aad ba anay dhibaysaa waanan la yaabanahay ha ku gaabsada keliya falka ay sameeyeen ictisaam iyo fadwadoodu laysa daallatan calى اlkufri almujmaci calayhi اlmutafaq anuun waxaan leeyahay wuu tusahayaa niqaashka anagu waa fii dalaalati fatwaahum cala alkufri اlmujmaci calayh ee ma aha masale ijtihaad laisku tagfiriyo intaa ka badan waraan wadi karo ma jiraan waa ka baxay hadalka wuxuu yihi sheekhu masalada koob iyo tobnaad waxaa ku badan manhajka mar kalena laga yaaba inaan kusoo noqdon faafaahiyo berritoo kale insha allahu tacala wuxuun kaga noqda lakiin intaan hadda aan kaga tago waa ku yardaashayne wuxuu yihi sheekhu xasan wuxuu qabaa cafa oo ku badan manhajkiisa masaa'il aan looga horreynin buu dardara ama hardiyaa waxay ku gaaban waa dacwe hal ah miaalna sii miaal waaxida ah. hal miaal keliya oo masaa'il diiniyadoon laygu horraynin aan ku dardaray ninka iga horey ama mucaasir ha noqdo ama ha noqdo muxuu ahay qadiim mutaqadima ha noqda ha la keena lama hayo hawsha ayada a ah waa uun meelaha bannaan buu sheekhu ku buuxin bay ila tahay inuu hawsha igu sii shido oo kaararka iga gogooyana wuu rabaa oo dhiilkayga carma ku goro inahan baan ka fahmay xogowan yaraha daalee bal masalada labiyo tobnaad ha inoo taagnaato bilahi towfiiq